هداية سيد ولد آدم صاحب المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ثم أما بعد اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا مؤتي اللغمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى هدي إلى هوين واحد كوزمه kelmadu waa sidaa ciwaanku ku baxay mowduucu waxaynu ka hadli doonnaa naarta jahannamo la yidhaahdo ee khatarta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa daaraha u aakhiro samaystay mid ka mida ah inuu ku abaalmariyo makhluuqaadkiisa inta seegta oo gafta waddadii ugu talagalay jahannamo iyo ahwaasheeda iyo ehelkeeda baynu ka hadli doonnaa runtii naarta jahannama inta qur-aanku ka sheegay oo aayaad ah iyo inta rasuulku ka sheegay oo axaadiid ah habeenno laguma koobi karo asaabiic bay qaadanaysaa haddii la yidhaahdo laga hadlo waxa axaadiid ku soo arooray sifaadkeeda iyo qaybaheeda kala duwan ehelkeeda iyo maxaanku idhaahdaa asnaafta kala duwan ee cadaabka la markinayo ha laga warramo adilada ku timi ee axaadiidta ah ee saxiixaynka ku taalla ee sunanta ku taalla waxa weeyaan lagama gayoon karo iyo qayrkoodba sidaa awgeed yacnii waxaad taasi ka dareemaysaa muhiimadda weyn ee ay leedahay daartan cadiimka ah ee ilaahay uu diyaariyey ee ugu talagalay dadka mujrimiinta ah iyo gaalada inuu alle kaga aargoosto ilaahay waxaynu ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu ilaahay ehelkeeda aanu ina ka dhigin oo inaga badbaadiyo innaga iyo waalidiinteena iyo muslimiinta baan ilaahay ka baryaynaa insha allahu tacaala hadalkaygu wuxuu u badnaan doonaa axaadiida rasuulka marka laga yimaado aayaadka qur-aanka aan soo qaadan doono waxaan hadalkaygu u badnaan doonaa inaan axaadiid badan oo soo sardiyo oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu kaga warramay naarta iyo khatarta ay leedahay iyo asnaafteeda kala duwan insha allahu waxaan isku dayi doonaa xadiid walba inaan masdarkiisa sheego iyo sixadiisa iyo kitaabka iyo safxadda uu ku yaallo inaynu sheegno faa'idatan liaalib اlcilmi lika yarjic aqwaasha culimmada wax badan ma soo qaadan doono dhowr waa ka soo qaadan doonaa laakiin xoogga waxaynu saaraynaa axaadiidta rasuulka sal allah aleh wasalam maadaama daartani ay khatar tahay oo gurigani uu guri baas yahay oo khatar ah si qofka muslimka qalbigiisa u taabato arintu waxaynu soo sardin doonaa maa jara calaa lisaani rasuuli illaahi sal allahu alayhi min hadihi daar rasuul ka warramay sal alla alay wasalam naartu luqada afka carbeed waa macruuf waa la yaqaan annaar waa dabka caadiga ee aynu garanayno istilaaxa sharciga waxaa la yidhaahdaa addaar allatii acaddaha allahu fi laakhira lilkaafiriin waa guriga ilaahay uu u diyaariyey aakhiro gaalada iyo wixii ay dabada ku wataan munaafiqiin mujrimiin meesha loogu talagalay weeyaan naartu allah subxaanah wa tacaala quraanka wuxuu sheegay sideed albaab inay leedahay naartu waa mid keliya oo waxaan ku idhaahdaa albaabadeeda faraha badan iyo asnaafteeda kala duwan baase jirta sababtuna waxa weeyaan waxaa saa loogu cabirayaa waa sifaadka faraha badanee ay leedahay iyo maxaanku idhahdaa wax badan oo ku tacalluqaya qur-aanka haddaynu yaro way ku timi naartu intaa oo magacyad oo abay ku timi hadda salaadda aynu tukannay rakcaddii koowaad imaamku wuxuu inagu tujiyey jazaa allahu khayran laba shardi oo naarta lagu galo iyo laba shardi oo jannada lagu galo rakcaddii hore rakcaddii labaadna suurat lqaarica oo inteeda badan saddex meeloo laba meel ka sheekaynaysa qiyaamaha iyo daarta aakhiro oo naarta iyo hawsheeda ah munaasabay u lahayd muxaadarada maxaanku idhaha aayaadka aynu ku tukanay runtii qur'aanka aanka markaa markaynu eegno naartu magacyo badan bay ku timi waxaa ka mid ah annaar baa ilaahay ku keenay qur-aanka subxaanah wa tacaala fii suurati nisa aayadda afariyo tobnaad allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waman yacsi illaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala qofka oo rasuulkiisa caasiya oo xuduudda ilaahay u dhigay ka tallaaba oo nawaahidii aan ka joogsan awaamirtii aan ku joogsan ilaahay naar buu gelinaya naartaana wuu ku waaraya weligii cadaab dulleeya ayuu qofkaasi leeyiba aleyhi subxana wa taala qur-aanka waxay ku timid iyadoo bismi jahannam jahannama isagoo alleh uu ku magacaabayo sida eh, fii suurati fi suurati allah subxaana watacaala uu ku keenayo fi suurati nisaeed baan filaya in allaha jaamicu lmunaafiqiina wlkaafiriina fi jahannama jamiica allah subxaana watacaala aljaxiim iyadoo ah magacaa uu ku tilmaamay oo ku magacaabay bay qur-aanka ku suurat lmaa'ida aayadda tobnaad wladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina waxaan ujeedaa suurat nisa baan ujeeda aayadda boqoliyo afartanaad wladiina kadabuu kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaa'ika asxaabu ljaxiim aayaddaa hore in allah jaamic munaafiqiin waa fii suurat nisa boqoliyo afartan tan hadda aan akhriyayna waa suurat lmaa'ida waa aayadda allah subxaana wa tacaala uu leeyahay wladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaa'ika asxaabu ljaxiim wa asxaabuuljaxiima asxaabteedii buu alla leey subxana wa tacaala mar ilaahay naarta wuxuu ka cabiray bismi saciira saciira buu alla ku sheegay ina allaha lacana alkaafiriina wa acadda lahum saciira fii suurati laxzaab mar alle subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay bismi saqara saqara in la yidhaahdo yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim duuquu massa saqar alluu leey dhamiya saqra naarta ilaha leey subxaana wa tacaala fii suurati alqamar mar alle wuxuu ku sheegay alxutama tii lafaha iyo cadka iyo dhiigya dheecaanka saa u burburinaysa rifqaysi ba alla ku sheegay subxaanahu wa tacaala alle waatuu leeyahay kallaa layunbadanna fi lxutama wamaa adraaka ma lxutama naaru llaahi lmuuqada waa naar ilaahay ololaysa xutama haddaad taqaano mar alle wuxuu ku sheegay magac ladaa ladaa in la yidhaahdo alla wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala fii suurati almicraaj kallaa inahaa ladaa nazaacatan lishawa tadcuu man adbara watawalla yani naarta khatarta ah ee maxaankuraa haraga iyo jirka saa u leefaysa cid ka baxsan kartaana ma jirto ciddii isku dayda markay kululaato gubato yaro firxad istidhaada holcay ku cantuugaysa dabka dabkeedii holcidaa intuu ka daba tago saa u huray mar qura cidna ka baxsan kara mayso ciddii gashaa kama baxi karto ilahay ciddu ka saara oo intayma u tegi doonaa xadiista xagga dambe iyagu muddo markay wax mutaysteen laga saaray dabeetana janna iyo xaggaa la geeyey mooyaane allah subxaana wa tacaala mar wuxuu ka cabiray qur-aanka daar albawaar hooga iyo halaaga daartiis fi suurati ibrahim alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra waaxalluu qowmahum daar albawaar qoladaas maxaan ku idhaha alle wuxuu ka warramayaa nicmadii ilaahay bedeshay alle subxaana wa tacaala gaalnimo nimcadii islaamnimadii iimaanka ku bedelatay qoomkoodiina khayrdara u horseeday oo maxaanku dhaa dajiyey daar hoog jahannama yaslawnahaa fa bi'sa alqaraar jahannamadaasay doonaan <coughs> meel lagu nagaadana u xun naarta asmaadeeda iyo qur say ugu timi waxaynu uga jeegnaa uun hadda waa milicsanaynaa ee wakhti badan in la siiyey u baahan tahay qofku waa iska baadhan karaa kitaabka qur ah markuu eegeego makaankeedu xaggee ku yaallaa naarta naartu meesha ay ku taallo qur-aankaa sheegay kallaa ina kitaaba alfujaari lafii sijiin yani waa min asfali saafiliin dhulalka toddobadaabay kasii hoosteen naartu sida jannadu cagsigeed u tahay oo xagga sare ay ugu taallo waatii rasuulka xadiidka imaamu axmed sheekh albani raxmatullah fasaxa aljaamicu ku keenaya xadiidka mashhuurka ah albara bni caazib ee dheer ee geerida iyo dhimashada iyo uu kaga sheekeeyey rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa ka mid ah xadiidka faqaraadkiisii fayaquulu allahu tacaala uktubuu kitaaba cabdii fii sijiin fi lardi sufla addoonkayga ahlunaarka ah ku qora magaciisa diiwaankaas ku qora arlada meesha ugu hoosaysa yaalla ee jahannama iyo naarta ah alimaam xaakim mustadrakiisa wuxuu ku keenay ibn xibbaanna uu keenay saxiixna ah rasuulku sal alla alay wasalam inuu yidhi salawaat ullahi wasalam aleyh xadiidka laftiisa riwaayaadkiisa axmed shaakirna uu saxiixiyey wa ama alkaafiru faidaa qubida nafsahu gaalkii marka naftiisa la qabto oo la soo qaado waduhiba biha ilaa baabi alardi oo markaa lala soo aado albaabkii dhulka laga geli lahaa yaquulu al ardi ayaa malaa'igtii alle subxaana wa tacaala wuxuu ku odhanayaa khasanat alardi ahayd ee naarta maxaanku idhahdaa joogtay addoonkaygan maxaad ka aragteen maxaad ka haysaan markaasaa ururta iyo qarmuunka ka soo uraya wax la eegi kara aanu axmed shaakir xadiikaas isna wuu saxiixiyey waana xadiis saxiix ah jahannamo qur xitaa aad uga sii sheekeeyey oo fara tahay waxaynu ka soo qaadanaynaa allah subxaana wa tacaala aayad uu leeyahay balbahashaa jahannamo ah qurdadiiho mu'miniinta idinna iska jira iska dhowra dadka mu'miniinta ahow markaad idinna iska dhawrtaan ehelkiinnana ka dhowra allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala suurat taxriim yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara wquuduha annaasu wlxijaara calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad ila aakhir ilaaya dadka mu'miniinta ahow war naftiinna naar ka dhowra ehelkiinna naar ka dhowra naartaa waxa lagu siraado ee xaabada u ehel lagu shido waa dad iyo dhagxan baa lagu shidaya waxa kan malaa'ig qalqallafsan oo aan bani aadam u jirdamqaynin cadaabka iyo ay cadaabayaana ilaahay u qorsheeyey ayaa meeshan gacanta ku haysa oo adag oo aan ilaahay awaamirtiisa marna ku caasinayn amarka ilaahay subxaana wa tacaala fulinaya ayaa meesha joogta ibnu kaiir markuu aayadda sharxinayay tafsiirkiisa mujalladka saddexaad safxada gaar ahaan kitaabka taxqiiqa uu axmed shaakir ku leeyahay axmed shaakir raxmatullaahi calayhi axmed maxamed shaakir oo sheekh masriga caalim ahaa muxadi ahaa xadiidka baac dheer u ahaa kitaabka ibnukaiirka wuu taliiqaadtaqiiqaad buu ku sameeyey tahriijaad marka saddex mujaladooda waaweyn oo dahmiya ah buu ka dhigay dabcada caynkaasa saddexdaa mujaladood safxada mujaladka saddexaad ee u dambeeya safxada afar boqol ayaa ibnu kaiir raxmatullaahi caleyh wuxuu leeyahay cabdulahi bni cabbaas baa wuxuu odhan jiray aayadda markuu akhriyo icmaluu biaacati illaah wattaquu macaasiya allah wamuruu ahliikum bidikri yunjikum allahu min annaar ibnu cabbaas baa aayadda wuxuu ku fasiri jir odhan jiray war ilaahay taacadiisa intay naftu idinku jirto war ilaahay ateeca macaasida ilaahay wuxuu idinka xarimay ee macaasida ahna war ka dhowrsada ehelkiinna diinta iyo khayrka amro u sheeg ilaahay naarta wuu idinka badbaadinaya qataada ibnu dicaama saduusi raxmatullahi caley taabiciga macruufka wuxuu odhan jiray aayadda markuu fasirayo ya'muruhum biaacati illaah wayanhaahum can macsiyati illaah wa an yaquumuu calayhim biamri illaah waya'muruhum bihi wayusaaciduhum calayh waxaa looga jeedaa buu leeyahay alle wa watacaala muminiintii wuxuu amrayaa inay isaga aeecaan waa o wuxuu kaloo amrayaa inay macsiyada ilaahay ka joogsadaan wuxuu kaloo alla amrayaa dadka ay mas-uulka ka yihiin oo ehelkooda ah dumarkii iyo carruurihii wixii la halmaamay xigaba inay amraan oo ku toosiyaan ilaahay awaamirtiisa taacada iyo khayrka sidaa aanay kaga harine hadana ku caawiyaanoo sidii ay ilaahay u caabudi lahaayeenoo ugu fududaan lahayd ay ku saacidaan oo maxaanku hadday tacliin tahay iyo hadday toosin tahay iyo haddii ay tabantaaba tahay tala tahayba ay ku wadaan saasledaxaak iyo muqaatil iyagoo aayadda fasiriya waxay leeyihin xaqun cala almuslimi an yucallima ahlahu min qaraabatihi waimaa'ihi wacabiidihi maa farada allahu alayhim wamaa nahaahum allahu anhum waxaa xaq ku ah waajib ku ah qofka muslimka inuu ehelkiisa baro qaraabadiisa hadduu addoommo leeyahay addoommadiisa rag iyo dumarba ilaahay wuxuu ku farad yeelay wuxuu alle ka reebena uu ka celiyo alimaamu alqurtubi tafsiirkiisa caleyh raxmatullah kanla labada mujalladood isugu yaala mujaladka toddobaytobnaad ilaa sideedtobnaad mujaladkaas suuratu taxriim markuu sharxiya wuxuu leeyahay aayadatan fiihi mas'alatun waaxida mas'ala baa ku jirta keliya aayadan wahiya alamru biwiqaayati linsaani nafsahu wa ahlahu nnaar waxa weeyaan mas'alo ay ka nooshahay arrintuubaa ku jirta waa in qofku uu alle allah qofka wuxuu amrayaa insaanka ah naftiisa iyo ehelkiisa naar inuu ka ilaaliyo ilaa markii dambe uu yidhi facala rajuli an yuslixa nafsahu biaaca wa yuslixa ahlahu qofka waxaa laasim ku ah naftiisa inuu hagaajiyo oo ilaahay ku xidha subxaana wa tacaala ehelkiisana inuu hagaajiyo oo diinta iyo khayrka ku hagaajiyo ayaa laga raba xadii buu keene waad eegi doontaan insha allahu tacaala mujaladkaas doytobnaad ilaa saddenaad markuu suuratu taxriim ee uu sharxinayo nucmaan ibnu bashiir ibnu jariir abari mufasiriinta aan wadno ibnu jarir abari tafsiirkiisa caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy facalaynaa an nucallima wlaadana addiin waalkhayr wamaa laa yustagnaa canhu waxaa waajib nagu ah inaannu carruurtayada barno ilaahay diintiisa iyo khayrka iyo waxaan marnabo qofku ka kaaftoomi karin oo ilaahay sharcigiisa uga baahan yahay inaannu barno ayaa laazim ugu ah alimaamu shawkaani fatxulqadiirka wuxuu leeyahy qu anfusakum waxaa looga jeedaa micnaheedu qu anfusakum bificli maa amarakum bihi wa tarki maa nahaakum canhu war naftiinna ka jira naarta marka la leeyahay taasaa looga jeeda waxa weeyaan in la sameeyo ilahay wuxuu idin amray aad samaysaan alla wuxuu idinka reebay inaad ka tagtaan wa ahliikum marka alla leeyahna waxaa looga jeedaa bimrihim biaacat illaah wa nahyihim can macaasiih in reerkii iyo dadkii la faro ilahay aacadiisa macaasida laga reebo naaran waquuduha annaasu walxijaara alle markuu yidhina waxaa looga jeedaa naaran cadiima tatawaqadu binnaasi wabilxijaara kamaa yatawaqadu qayraha bilxatar waa naar weyn oo khatar ah oo dadka iyo dhagxanta kibriidka bay ku shidmaysaaoo xaaba sida dadka kale maxaankula caadiga ahba xaabada loogu sira asheekh naasir asacdi tafsiirkiisa caleyhi raxmatullah safxada wuxuu leeyahay falaa yaslamu alcabdu ila ida qaama biamri illaahi bihi fii nafsihi wa fii man taxta wilaayatihi wwasafa allahu nnaara bihadihi alwsaaf liyasjura cibaadahu can اtahaawuni bimrihi wuxuu leey naasir asacdi raxmat ullah qof ka badbaadaya ma jiro naartan ilaa qofka ilaahay awaamirtiisa isu taaga mooyaane oo naftiisaas ilaahay ka baqsiya subxaana wa tacaala oo sharciga alle wuxuu amray la yimaada iyo ciddii isaga marka uu tala ku leeyahay wilaayadiisa ku hoos jirta ilaahay wuxuu yidhi sheekhu naarta wuxuu ku tilmaamay tilmaamahaad aragteene khatarta ah. sababta loogu tilmaamayna waxa weeyaan liyasjura cibaadahu can ittahaawuni bimrihi in uu addoommadiisa ilaahay zajrigu waa annahyu shadiid baa la si adag buu addoommadiisa uga celinayaa inay sahashadaan oo fudaydsadaan amarkiisan naartan alle uu ka hadlaya subxaanahu watacaala xadiid alimaam addaarami uu keenay kitaabkiisa ku keenay sheikhulalbaanina mishkaatu lmasaabiixa uu ku keenay raqamkiisu aadxada ayaa rasuulku xadiis nucmaan ibnu bashiir uu warinayo ayaa wuxuu leey nucmaan ibnu bashiir samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan maqlay rasuulkii alle oo leh andartukum nnaar andartukum nnaar warnaar baan idinka digayaa warnaar baan idinka digayaa famaa zaala yaquuluhaa xataa low kaana fii maqaamii hada samicahu ahlu suuqi tamasulin rasuulku inuu kelmadaa ku celcelinayo war naar baan idinka digayaa war hoydadow naar baan idinka digayaa war hoy naar baan idinka digayaa ilaa rasuulku aan isidhi marka meeshii uu taagnaa waa ka warramay asxaabigu halkan iminka aan taagno suuqa ka yara durugsan haddaan sidii rasuulku u dhawaaqayay maalintaa u dhawaaqo iminka dadka suuqa jooga dhawaaqayga way maqli lahaayeen yani rasuulku aad buu dhawaaqay markaasuu saxaabigu tilmaamay rasuulku markaa mimbarku ku fadhiya wuxuu leeyahay saxaabigii wa xataa saqatat khamiisatan kaanat calayhi cinda rijlih ee rasuulku salawatulahi waslm siduu saa u gacanta u taagay naar baan idinka digaya u lahaa mara garabka u saarnayd rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ayaa intay ka soo dhacday cagihiisa ku dhacday salawaat ullahi wasalaamu calayh mara garabka u saaray diilima diilima lahayd ayaa ka soo dhacay waa xadiis saxiix ah mushkaatulmasaabix aan ku keenay alfiq albaani inta aynu sheegnay naartu iyo jannadu labadaba isug daroo ma wax hadda joogaa oo abuuran mise waa wax marka dadku ay aakhiro tagaan ilaahay subxaana wa tacaala uu xisaabayo dadka la abuuri doono marka la amaamudi doono ilaahay baa qur kaga warramay naartu inay wax jirta oo abuuran ay tahay iminka oo joogta waana caqiida ahlusunna waljamaca wa caynka khilaafan lilmuctazila wlkhawaarij fattaquu nnaara alatii waquuduha annaas waalxijaara uciddat lilkaafiriin suurat lbaqara war iska jira naar ka cabsan naarta dad iyo dhagxan baa lagu shidaa gaalaa loo diyaariyey sheekh naasir asacdi raxmatullaahi caleyh tafsiirkiisa wuxuu leeyahy saxaabada soddon iyo sideed fii suurati baqara daliilun limadhabi ahli sunnati waljamaaca ana aljannata wannaar makhluuqataani khilaafan lilmuctasila aayaddani waxay daliil u tahay jannada iyo naartu iminka inay abuuran yihiin oo ay joogaan inagoo khilaafayna xaalaannay kuwa khilaafayna muctasilo iyo nimanka la yidhaahdo khawaarija inkaarta qaba وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال أعدت الكافرين ولو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة وعليه الشيخ ناصر السعدي رحمة الله عليه haddii dadka xitaa muwaxidiinta ah ay dembiye waaweyn oo kabaa'ira ay la yimaadaan oon gaalnimo dabeetana iyagoo aan ka toobadkeenin ay saa ku dhintaan dhintaanoo ilaahayba doono inuu naarta geeyo dembigii ay geysteenna wax ka soo jafjafo alle uu doono maxaankuya naarta ku waari maaya sida gaalada oo kale waayo aayaddaynu ka qaadanaynaayo aayadda ilaahay wuxuu leeyahay uciddat lilkaafiriin oo waxay taasi kutusaysaa in gaalada keliyadeed loo diyaariyay bahasha oo aanay ahayn cidda loogu talagalay abadiyo muwaxidiintu aanay ku jirin saasuu leeyay sheekhu caleyh raxmatullah innagoo khawaarij iyo muctasilo khilaafayna kutubulcaqaa'id baa lagu bartaa macruufoo khawaarij iyo muctasila iyagu waxaa ma ogola xaggaasay hawshaas ka socotaa bay leeyihiin mar kale alle wuxuu le inna actadna lilaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha oo aalimiintii waxaan u diyaarinay naar uu dayrkeedu koobi doono oo meelna aan uga fakan karaynin fi suurat lkahf markale alla wuxuu leeya wacadda lahum jahannama wasaa'at masiira suurat lfatxi adiladaasoo dhan waxay tusinaysaa iyo kuwo kaloo qur ku yaala waactadna liman kadaba bisaacati saciira oo furqaan uu alla ku sheegay fi suurat lfurqaan waxay tusinaysaa dhammaan in maxaanku idhaha naarta iyo jannadu ay maanta joogaan oo diyaarsan yihiin rasuulkuna waa ka waramay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi sida xadiidka saxiixa ah saxaal jaamic uu sheekh albaani ku soo saaray ayaa rasuulku salawatullah wasalam aleyh wuxuu le waalactu xadiis dheer buu ahaa intaasaan ka soo qaatay waalactu fi nnaari fara'aytu akara ahliha annisaa naartii baan qoraansadoo eegay mise waxaa u badan dadkii igu soo baxay dumarkaa u badan meesha ku jiro nebigu maxay taasi kutusinaysaa marka inay naartu wax abuuran oo jira ay tahay oo cidna lagu cadaabay kutusinaysaa saxiix aljaamic ayuu xadiidkaasi ku yimid kun iyo afartan iyo kow mar kale rasuulku xadiid kaloo saxiix aljaamic qudhiisa ku yaallo saddex kun boqol siddeetan iyo lix ah ayaa rasuulku wuxuu lehy sal alla alay min fayxi jahannam naarta xumada qofka ba'anay qabata ee qofka la karkarinayo waxa weeyaan waa jahannama neefteeda iyo feexdeeda fabriduuha bilmaa qofku markuu aad u xumadoodo ku qaboojiya biyo oo biyo marmaryo rasuulku le salawatulahi wasalaamu calayh xadiid kale ayaa rasuulku salawatulahi wasalaamu calayhi imaamu axmed uu soo saaray asheikh اlalbani fi saxiix tarkiib wtarhiib uu ku keenayo mujaladka saddexaad safxada afar boqoliyo toddobaatan raqamkiisu waa saddex saddex kun lix boqol lix boqol lixdan iyo afar ayaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi jibriil buu waraysanaya anna rasuul lahi sal allau aleh wasalam qaala lijibriil rasuulkaa jibriil wuxuu ku yidhi maa lii laa araa miikaa'iilu daaxikan qatun jibriilow horta waxaan ku su'aalay weli ma arag malaga miikaa'iil la oo qoslaya weligay ma arag maxaa arrintaasi ku dhacday arrintaasi maxay ku dhacday qaala maa daxika miikaa'iilu mundu khuluqat innaar mikaa'iil ma qoslin laga bilaabo maalintii ilaahay naarta abuuray maalinta qosligu dambaysa taas ugu jawaab ibn al-jibri alayhi salaam ah. wa hadith sahih ah targhib wa ka shagal baan ku keen ahmad baan soo saar sheekh ahmad shaakir qudus waa sahihiyay raqamkiisu 3664 mujalladka saddexaad saxada 407 sata rasuulku muhammad uga warmay salawaatullahi wa salaamu alayhi naarta khatarta sheekh la yiraahdo eh, ahmad al-muhaddith oo nin muhaddith dehlawi ahaa adihlawi macruuf ku ah kitaab caqiida uu leeyahy wuxuu leeyahy aljannatu wannaaru xaqun wahumaa makhluuqataani lyawma baaqiyataani ilaa yowmi alqiyaama jannada iyo naartu waa dhab waa abuuran yihiin ilaa maalinta yowmulqiyaamayna joogayaan sheikhulalbaani qudhiisa kitaabkiisa silsilat axaadiis saxiixa mujaladka afraad safxadaas lixdan iyo sagaal hadal buu ku keenay tacliiqoo fiican dib ugu noqo raajico bal ahri jannada iyo naarta abuurkeeda markuu ka hadlayo iyo cidda diiday ka sheekaynayo sidoo kale alimaamu axaawiy alimaamu axaawi kitaabkiisna alcaqiida axaawiya gaar ahaan sharaxa ibnulciza dimishqi uu sharxiyey safxada afar boqol toddobaatan iyo lix ilaa afar boqol siddeetan iyo tobankaa warqadood masaladaasuu kaga hadlay dibuu raajico balfiiri sidoo kale waxaa isna ka hadlay ibn rajab raxmatullaahi caleyh alxambali kitaab la yidhaha altakhwiifu min annaar buu leeyahay sabxada afartan iyo shanaad buu kaga hadlay masaladaas asheekh maxamed naasir maxamed amiir asancaani amiir asancaani isagu risaalo dhan ka alifay masaladaas uu u bixiyey rafcu alastaar liibtaali adilati alqaa'iliina bifinaai nnaar oo dad baa naafio dhammaato doonto marka dambe qaba rag masaladaas xitaa ibnuqayim iyo ragga qabuu ka yahay macaanku yidha masaladaas ku khaldamay likulli caalimin lahu zalla masaaishu ku khaldamay bay ka mid tahay isaga marka risaalo dhan buuba ka qoray rafcu lastaar liibtaali adilati alqaa'iliina bifinaai nnaar uu bixiyey maxamed amiir asancaani raxmatullaahi calayh baad ka raajici doonta iyadan marka adiladaas aynu sheegnay iyo kutubta aynu tilmaannay inta waxaa ku cad jannadiiyo naartu inay yihiin makhluuq wajooga gaar ahaan naarta jahannama ciyaadan billaah waxyaabaha ku soo arooray qur-aanka si gaara u fiirinno adilada hadda aynu sheegnay waa ka oo farabadan adilo fara badan baa ku timid haddaan yaro duldulmarno aayaadka waxaa ka mid ah, qul naaru jahannama ashaddu xaran law kaanu yafqahuun fii suurati tawba waxaa ka wamawaahum jahannamu jazaan bima kaanuu yaksibuun waxaa ka mida wacaradnaa jahannama yowmaidin bilkaafiriina carda suura lkahf waxaa ka mida latarawunna aljaxiim uma latarawunnaha cayna alyaqiin waxaa ka mida walaa tus'alu can asxaabi aljaxiim adiladaas o dhan waa fara tahay jaxiime ama jahanama si gaara qur-aanka ugu timid suurat lbaqara suurat tawba suuratu huud suurat lkaafi takaasur nisa aad ugu fara badantahay haddaba qofkii muslimka ahaa ee naarta khatarteeda looga sheekeeyey ee dhibta ayleeda looga sheekeeyey waa maxay shayga dawga ah ee la gudboon waxaa la gudboon inuu ilaahay ka magan galo subxaana wa tacaala rasuulku sal alla alay slm uu warinayo anas ibnu malik radi allahu wuxuu leeyahy rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh man sa'la allaha aljannata alaa maraat qaalat iljanna allaahuma adkhilhu ljanna qofka saddex goor yidhaahda ilaahay weydiista ilaahayow jannadaadii baan ku weydiistay isii rabbiyo ilahow jannadaada igeli oo gurigayga aakhira ka yeel jannadu way hadashaayo way u shafeecdaayo waxay tidhaahdaa allaahuma adkhilhu ljanna ilahow jannada gee waman istajaara min annaari alaaa maraat saddex goor qofka ilaahay naar ka magan galaa qaalat innaaru allaahuma ajirhu min annaar naartu waxay tidhaahdaa ilaahow naarta kaa ka badbaadi rabbiyo bal rasuulku waxaaba sugan sal ala habeenkii marka uu seexanayo inuu saddex jeer odhan jiray allaahumma qinnii cadaabaka yowma tabcau cibaadak waxaa sugan markuu salaada maqhrib iyo subaxa tukado toddoba jeer inuu odhan jiray allahuma ajirnii min annaar allahuma ajirnii min annaar waa suganayda rasulk salawatullah wasalamu caleyh xadiidka anas waa xadiis saxiixa saxaaljaamica alimaamu lqurtubi kitaab risaalo aad u fiican buu leeyahay oo la yidhaahdo altadkiratu fi axwaali lmowta wa umuuri alaakhira kitaabkaas safxada ilaa ayaa wuxuu leeyahay taqarara min alkitaabi wاsunna ana alacmaal asaalixa wاlikhlaasi fiiha maca aliimaani muusilat ila aljinaani wamubaacidat can الniiraan waxaa ku sugan buu yidhi kitaabka iyo sunnaha waxaa ku caddaaday acmaasha saalixaadkaee qofka uu samaynayo iyo daacadnimada ilaahay dartii uu samaynay ikhlaasay ka tahay cidna aysan waxba kaga doonayn iimaanna uu la socdo camalkaa wacani muusilatun ila ljinaani qofka jannooyinka ilaahay bay gaadhsiinaysaa wa mubaacidatun cani niiraan niiraan iyo cadaabka ilaahay naarahana niiraan waa jamcu naar way ka fogaynaysaa buu sheekhu leh caleyh rasuulku sal alla alay wuxuu ka warramay jannadiiyo naartu inay doodeen oo mid waliba ay hadashay ayaa rasuul ka sheekiyey salawatulahi wasalaamu calayh rasuulku wuxuu ley sal lla alay waslam ixtajat iljannatu wannaar jannadii baa dooday iyo naartii labadoodii waa wada doodeen fa qaalat iljanna jannadii waxay tidhi yudkhilunii ducafaau wlmasaakiin alle aniga wuxuu igelinayaa kuwa ducafada iyo masaakiinta wa qaalat innaaru jannadii waxay yadkhuluni ducafaau wlmasaakiin waxaa igelaya kuwa ducafada iyo masaakiinta waqaalat innaaru yadkhuluni aljabbaaruuna waalmutakabbiruun anna waxaa igelaya oo ilaahay igu cadaabaya kuwa kibirka badan ee madaxa adag ee ilaahay shareecadiisa ku qallafsan kuwaasaa anna laygu cadaabaya ilaahay baa u garqaaday jannadiiyo naarti faqaala allaahu linnaari ilaahay naartii wuxuu ku yidhi anti cadaabii antaqimu biki miman shi'tu adigu cadaabkaygii baa tahay ciddii anigu aan doono ayaan kaaga aargoosanayaa wa qaala liljannati anti raxmatii arxamu biki man shi'tu adna jannadaydii baa tahay ciddii aannaxariistaydii baa tahay ciddii aan doonaan kuugu naxariisanaya markaasaa ilaahay labadoodiiba ballanqaad buu siiyey wuxuu ku yidhi alleh walikulli waaxidatin minkunna mil'uhaa labadiinna mid walbaoo ka mida ah, waxaa aniga aan u ballanqaaday oo isaaray inaan buuxiyo mid walba muggeed shamay adna waan ku buuxin abshir naaroy adna waan ku buuxina abshir abshirigi waan ku buuxinaya adna ogow ilaahay kuwa laga buuxiya naarteenna kama dhig waa xadiid saxiix ah saxaljaamicu albaani ku keenay kun boqol iyo siddeetan iyo saddex wey raqamkiisu ifaadka ahlu naarka rasuulku waa ka sheekeeyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidka suraaqa ibnu maalik ayaa rasuulku wuxuu lehy sal alla alay ahlu nnaari kullu jacdariyin jawaadin mustakbir xadiid dheer bu waa ka soo qaatay ahlu naarku waa kullu jacdariyin jacdari ibnu asiir kitaabkiisa annihaaya mujalladka koowaad safxada jacdariga markuu fasiraya wuxuu le aljacdariyu alfadu alghaliidu almutakabiru waa qofka qallaafsan ee maxaanku ihahdaa adag ee kibraaniga haddana ah ee isla weyn kaasa jacdari ah waljawaabu jawaabkuna waxa weeyaan mujaladka koowaad bugu keenaa safxada saddex boqol lix iyo toban wuxuu leeyahy aljawaadu kaiiru laxmi almukhtaalu fii mishyati oo qofka aad u ballaadhan ee naaxay ee haddana marka uu soconayo kibir xaragoonaya oo dadkao dhanba quraansho u haysta ku soconayo isagaasaa wuxuu isu haysta nin bala ka dhacday ummadda intooda kalena waxba uma arkaba tuluddaa meesha socota ee ummadda maxaanku idhaahdaa ku kibirtay kaasaa la yidhaha jawaad marka rasuulku wuxuu leeyahy mid kasta oo jacdari ah oo kibir badan oo qallafsan isla weyn iyo mid kastoo jawaabahoo intuu iskii u naaxay oo muhiimadiisu waa cunto iyo wuxuu caaba iyo kibir una iyo dadka inuu ku tamashleeyo kaas mustakbirka ah ba ahlunaarka abu rasul kule salawat ullahi wasalaamu calayh waa xadiis saxiixa sheekh albani saxiix aljaamic buu ku keenay rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayh wuxuu ka warramay dadka adduunka jooga ee muslimiinta ah, xitaa arabkooda iyo hadalkooda ay ku tidhaabayaan in la kala garanayo bulshada inta ahlu jannaha iyo inta ahlunaarka ah dadka baniaadamkaasa afkooda ilahay ka shaqaysiinaya rasuulku salawaat ullahi waslm xadiid anas ibnu malik baa wuxuu leeyahy ana nabiya sal alla aleh wasalam qaal rasuulku wuxuu yidhi man ahnaytum calayhi khayra wajabat lahu ljanna qofka aad khayr ku sheegtaan janna u waajibtay waman ahnaytum calayhi sharaa wajabat lahu nnaar qofka aad xuma ku sheegtaanna naar baa u waajibtay antum shuhadaau llahi fi lardi idinku markhaatigii ilaahay arlada joogay baa tihiin saxaljaamic baa diskaas ku yaallaa mar kale rasuulku wuxuu leeyahy sal alla aleh xadiidka ibni cabbaas radi allahu canhuma rasuulku wuxu ley sal alla alay wa ahlu nnaari man mal'a allahu udunayhi min hanaa'i nnaasi sharan wa huwa yasmac ahlu naarku waa qof ilaahay dhegihiisa uu ka buuxiyey iyagoo dadku ay xuma ku sheegayaan isna uu maqlaya khayr ma qaba kaas inkaarqaba wey balaayuu qaba kaas waa maqlaya dadku intaa inay ka cabanayaan oo xuma ku sheegayaan kaa dadku ay xumaha ku sheegayaan uuna maqlayo og yahayna kaas ahlunaari buu nbig yiri salawatulai slam wa ahlu nnaari man mala'a allahu tacaala udunayhi min hanaa'i nnaasi sharan wa huwa yasmac saxiix aljaamici ku yaala rasuulku mar kale sal allau aley wasalam dadka ahlunaarka sifaadkoodu buu sheegay wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sinfaani min ahli nnaar lam arahumaa bacdu laba qolo ahlu naarkaay ka mid yihiin ogaada aniguse rasuulkii ilaahay haddaan ahay calayhi salaatu wasalaam weli ma arag labadaa qolo micnuhu waa maxay dabadaybay iman doonaan wey anigu weli ma arag qawmun macahum siyaatun ka adnaadi lbaqar waa dad waxay sitaan shaabugyo iyo ulo bay sitaan aad moodo sida saynta lo'da oo kale yadribuuna biha annaas dadkay la dhacayaan oo macaanku ku garaacayaan oo ku tumayaan oo waa dadkaa dee majmuucadaa isku xidhan ummadda ku baabi'inaya xaqdarro baa loo jeedaa qolada labaadna wa nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun mumiilaatun maa'ilaatun ru'uusuhunna kaasnimati lbukhti lmaa'ila laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixaha waina riixaha layuujadu min masiirati kada wakada waa xadiis saxiixa ah, sahl jaamic saddex kun lix boqol sagaashan iyo iyo dumar marya xidhan haddana qaawan maryana waa xidhan yihiin waana qaawan yihiin waa mumiilaatun waa kuwo mumiilaat ah oo dadkiibay fitanta iyo xumaanta u soo jiidayaan raggii ajaanibta ahaa waa maa'ilaat oo ilaahay shareecadiisiibay ka leexdeen taacadii bay ka leexdeen amarkii ilaahay bay ka leexdeen waa dayacan yihiin madaxooda markaad aragto waxaad moodaa sida geela nooc ka midahoo kuruskiisu uu hays leeyahay yani kuruskiisu janjeedo alqaadi ciyaad kitaabkan la yidhaha mashaariq lanwaar mujaladka waa safxada toddobaatan iyo sagaal wuxuu leeyahay aslimat lbukti lmaa'ila waxaa loo jeeda wa hiya alibilu khilaadun daati sinaamayn wuxuu yidhi waa geel maxaan ku qardan oo tulda waa weyn weeye oo geela kale ka adkaysanayo xoog badan laba kurusna waa leeyahay buu marka waa noocaas yani waxaad moodaa marka micnuhu madaxooda madaxooda ah timaha madaxooda inay saa u taagayaan hadda intii dowladdu burburtay ma arkine qofkii dowladdu intay jirta garanaya joogay wuu garanayaa waxaa jiri jira dumar raggu waxaa la odhan jira biid timahaasa lala bixi jiro intaasa lala ekeysiin jira dumarkuna timaha inta saa loo soo duubo qofta dumaree tima badan meesha hadda ay dib ka xidhaan korkaasi ka xidhi jireen wixii oo ah ayaa haddana waxaa la sii saarayaa masar weyn baa lagu soo xidhayaa qofkiiba waxbaa saa uga dulbaxaya dhowr ah tii ku yaryihiinna intay baaquli yar halkaa saartay madiibad yar oo timaha saa ka tiraa dusha oo saa u xidho bay saa ugu xidhi waan garanaya anigoo ciyaal iskuulka dhigana marka kuwaas dee madaxa qofkani waa soconaya waxana wax jiro oo rasmiya maaha markuu socdo muxuu samaynaya wii waa janjeersanaya dee soomaa w marka waa kuwa caynkaas ah oo maxaanku idhaahdaa ee ilaahay baa garanaya micnuhu xaqiiqadasay tahay laakiin kuwaana waa aragnay culimmaduna saasay ku tilmaameen oo ku sheegeen marka macaani badan bay ku sheegeen ibnu xajar oo kale uu keenaya fatxulbaariga micnaha kaasiyaat iyo caariyaat ilaa afar dhowr micnuu ku keenaya taqriiban waxaa ka mid a ah marka la leeyihi kaasiyaatun bihiyaabi mariya waa wax magac mara leh waa yihiin laakiin waa caariyaatu min addiin diin waa ka dharla'yihin dadka kale marya ha xidhnaadeen oo dee marya ha ha xaragoonayaanoo ha asturnaadeen laakiin waa maxay waa qof diini ku hoyan agtiisa akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo caqiidadiisa iyo tacaamulkiisa iyo qaabkiisao dhan qof diisha ha kule maaha isqaawinta ay isqaawinayaan oo maxaasintooda muujinayaan culimmada qaar waxay ku fasireen kaasiyaad micnaheedu waxaa weeyaan maryay xidhan yihiin jiljiliicsanoo khafiif ah wuxuu magac marana waa waana wax baaso silicah ah oo qofkii cawradiis iyo jirkiisu dhan baa qofkani muujinaya marka daahirka sare wax mara ka xidhan baad moodaa wuxuuna mara maaho wadayc waa diriicada khafiifka ah ee dumaradu qaarkood suuqa la soo maraan ee maxaanku idhahda ilaa qofka wax alla wuxuu uga sii hooseeya ay muuqanayaan waxaasaa la maailaat baa rasuulku salawat ullahi waslamu aleyh uu ku sheegay ilaahay shareicadiisii bay ka inay asturaan oo isxijaabaan oo cawradooda ay qariyaan baa dawgu ahaa ilaahayna waa amray waa ka leexdeen daacadii ilaahay bay ka tii rasuulkii bay ka leexdeen ku taxalluqday daacadoodii bay ka waana mumiilaadoo de iyagu markay baloobeen ummaddana waa balaynayaan markay dariiqaas soo maraan oo cawar isku soo shubaan oo isa soo qaawiyaan raggii ajaanibka ahaa ee duruqda marayay ama meheradaha ku haystay ama maqaaxiyaha iyo aswaaqda joogay ishay la raacayaan ragganay fidnaynayaan marka de oo fitantii iyo wixiiba iyaguna u soo jiidayaan markay ishooda ay ku dhacdo ila dadku mayn dhalo wax u arkayaae maxaan ku idhaahdaa fasaadka iyo inkaartaasi soo jiidaya macaanida caynkaas waa lagu sheegay waxaa rasuul ka waramay sal allahu calayh waali cidda ugu horraysa ee naartu ay cunto abu hurayra xadiikan marka uu warinayo rijaasha bukhaari marka uu xadiikan warinayo ragga taabiciintii ka qaatay xadiika waxay leeyihiin xadiidkan abu hurayre markuu warinayo wuxuu samayn jiray waa kadaloobsan jiray markaasuu ooyi jiray suu u ooyayu miir beeli jiray markaasaa ardaydu markuu soo miiraabo waadana ku soo celin jiray markaasuu miyir beeli jiray haddana ilaa saddex jeerm waa xadiis khatar ahoo ilaahay dee raxmaanka qofku ka badbaadiy unbaa ka badbaadi kara rasuulku wuxu yidhi salawatu llahi wasalaamu calayh inna awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaama calayhi rajulun cidda ugu horaysa aakhira la xukumi doono waa istashhada fawtiya bih ninkaasoo ilaahay dartii u shahaado qaatay siduu isagu isku wado u shahaado qaatay markaasaa la keeni doonaa fa carafahu markaasaa ilaahay wuxuu garansiin doonaa nicamtiisii u galay fa carafaha markaasuu garan doonaa nimcadii markaasuu odhan doonaa haye waran soo ma aadan maxaan ku idhaahdaa saa xoogaa kuma siin soo tababarkaa kuma siin soo goobta maadan tegin soo caynkaa maad ha ilaah saasoo dhan waa sameeyey waan dagaalamay waa kana buu doona famaa camilta fiiha awooddii iyo tababarkii iyo wixii aan ku siiyey maxaad kaga camal qaala qaataltu fiika xata stashhadtu waa dagaalamay ilaa aan shahaada ku dhintay qaala kadabta been baad sheegtay walaakinaka qaatalta liyuqaala jariyun waxaase u dagaalantay been baa sheegtay in lagu yidha ninku belaysana war ninkuu dhiiranayo geesisana khatarsanaa in caynkaa lagu yidhaahdo baa dagaalku kaa ahaa dagaalka xaqa ahee jihaadka kaama faqad qiila waana lagu yidhi maalmo adduunka lagu wadwado ninkii hebela ay khatarta ahe caynka ah lagu yidhi waa lagu yidhi uma umira bihi fasuxiba calaa wajhi xataa ulqiya fi nnaar markaas alle malaa'igta amrayaayo qabta jiida ilaa naarta madaxmadax loogu ridu nebigu yiri sal alla alay slam ninka labaadee la keeni warajulun tacallama alcilma wacallamah wa qara'a alqur'aan waa qof cilmigii bartay oo dadkii baray oo qur-aankii xafiday fautiya bihi waa la keeni doonaa facarafahu nicama facarafaha ilaahay nicamtuu qofkan siiyey ee u galay cilmigan iyo qur-aankan iyo diintan iyo khayrkan baa la garansiin doonaa markaasuu ka garaabi doonaayo odhan doonaa ilaah waa jirtaaye waad isiisay maxaa famaa camilta fiiha waxa aan ku siiyey qur-aanka aan ku xafidsiiyey cilmigii aqoontaan ku baray diintan aad xambaartay maxaad kaga dhaqantay bal ii warro markaasuu odhan doonaa tacallamtu alcilma wacallamtu waqara'tu fiika alqur'aan cilmigaan bartay dadkii baan baray adiga dartaamaan dadka qur ugu dhigay idiga dartaabaiga hayd qaala kadabta been baad sheegtay ilaahay baa la dagi karaa nin bani aadamindha adeegii ilahay buu rabaa khiyaamay xad isku dayo markaasuu odhanayaa been baad sheegtay walaakinaka tacallamta liyuqaala caalimun waqara'a alqur'aan yani waxaa arrintaa ay ka ahayd in lagu yidhaahdo ood cilmiga u baratay waa qof caalimo bele ka dhacday oo maxaanku aqoonta uu leey lama arag qur-aanka suu xafiday waa qof cajaa'iba ah in lagu yidhahdo waa doonaysa si lagu yidhaahdo waana lagu yidhi maalmihii yaraa adduunka aad joogtay bani aadamkii joogay kuwadwade wax ku yidhaahdee arrintaa intaa bay ka ahayd markaasa alla wuxuu odhanayaa qabta jiida oo naarta ku rida inta la jiido oo la qabto isagoo wejigaa loo jiidayo addimada la hayo baa naarta lagu ridi janno nin saddexaad baa la keeni doonaa wa rajulun wasaca allaahu calayhi wa acطaah ilaahay wuxuu keeni doonaa nin ilaahay adduunka u waasiciyey afarta adduunba la siiyey wa acطaahu min asnaafi ilmaali kulli xoolaha adduunka nooc walba laga siiy fa utiya bihi facarafahu nicamahu facarafaha markaasaa la keeni doonaa nicamta alla u siiyey baa la qirsiin doona wuu ka garaabi doonaa famaa camilta fiiha waxaasoo nimcaha xoolaha adduuna aan ku siiyey maxaad kaga camalfal qaala maa taraktu min sabiilin yuxabu an yunfaqa fiiha ilaa anfaqtu fiiha lak la jecel yahay lagu bixiyo Eh, adiga dartaa baan ugu bixiyey oo maxaanku idhaha wax alle waxaan hantihaya sadaqa badan oo awgaa baan u bixiyey qaala kadabta been baad sheegtay walaakinaka facalta liyuqaala huwa jawaad waxaad sicaynkaa u samaysay in lagu yidhaahdo qofkani waa deeqsi aan gacantiisu isba aqoon gacmihiisa wax u bixinaya faqad qiila waa lagu yidhi qabta oo naarta ku ridoo jiida la odhan doono waa xadiis saxiixa saxiix ah, aljaamic laba kun iyo toban buu xadiidkaasi ku yaallaa waa naarta ugu horrayso ciyaadan billaah waa inuu qofku marka islaaliya hadduu yahay qof mujaahid ah oo goobtii jooga inuu camalkiisa jihaadka ilaashado oo bani aadamkan dheefna kuuma hayo dhibna kuuma hayo aakhiro aadan ajarkaaga ka qadin hadduu yahay qof caalim ah ama culimo ah ama xaafidulqur'aan ah, ama mucallim ah ama sheekh ah inuu ilaashado waxa ilaahay uu siiya nicamta ah, hadduu yahay qof maalqabeennahana inuu maalkiisa wuxuu ku bixinayo ilaashado iyaduna weeyaan rasuulku sal alla alay slam wuxuu ka warramay dadka naarta u badan ayuu rasuulku ka sheekeeyey salawatulahi wasalaamu calayh xadiidka usaamat ibnu zayd rasuulku wuxu yidhi sal alla alay wasalam qumtu calaa baabi aljanna annada albaabkeedii baan istaagay faidaa caamatu man dakhalaha almasaakiin dadka jannada galaya barankoodu waa dadka masaakiinta waidaa asxaabu ljiddi maxbuusuuna ilaa asxaaba annaar dadkii maalqabeenka ahaa waa la xanibay oo bannaankii bay joogaanoo xisaab baa lagu wadaa shilinshilin meeshay ka keeneen iyo ku bixiyeen baa la xisaabinayaa asxaabu naarkii mooyaane faqad umira bihim ila annaar naarta kuwa waa loo idmay waa loo amro waa la geliyey waqumtu calaa baabi naar albaabkii naartaan istaagay faidaa caamatu man yadkhuluha nisaa mase dadka u badan ee gelaya waa dumar buu rasuulku yidhi calayh salaat wasalaam xadiiska saxiix aljaamic buu ku yaalla afar kun laba boqol siddeetan iyo toddoba rasuulku salawatulahi waslamu aleh wuxuu ka sheekeeyey xitaa jannada dadka degaya dumarka ugu yar xadiidka cimraan ibnu xusayn fi saxiix aljaamic ee rasuulku wuxuu lehy sal alla aley inna aqala saakinii aljannata nisa dadka jannada degaa waxaa ugu yar dumarka buu nebigu leeyy salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh alimaamu alqurtubi kitaabkiisa tadkira haddaynu soo sheegnay markii dhoweyd sabxada markuu tacliiqinayo xadiidka wuxuu leeyahay waxaa looga jeedaa dumarku waxay naarta ugu bateen oo jannada ugu yaraadeen waa waxa dumarka ka qaalibka ah waxa ka qaalibka ah oo hawadooda maxaanku yidhahda ay raacayaan ah iyo leexashada ay maxaan ku yidhaahdaa ka leexdeen adduunka leexashaday u leexdeen iyo ziinadiiy quruxda adduunka caqligooda oo yar awgii basiiraday aakhira u leeyihiin oo yar awgeed oo marka camalkii aakhirana ay yaraysteen camalkii naartana ay badsadeen taasaa looga jeeda hadal dheer buu ka jeedinayaa wakhtigaas ka yara kooban waad u noqon doontaa kitaabkaas raqamkiisusuxada ah rasuulku sal alla alay wuxuu ka waramay cidda ugu horraysa ee naarta looga yeedhi doono iyo bishaaro la socota xadiidka abi hurayra ayaa rasulku wuxuu leh sal lla alay wasalam awalu man yudcaa yowma alqiyaama aadam cidda u horaysa ee aakhira loo yeedhaa waa nabiyullaahi aadam fatataraa'a lahu duriyata duriyadiisa iyo ubadkiisu way istustusayaan marka loo yeedho ee uu socdo alla u socdo way arkayaan wakaa aabbahayo aadam way istustusayaan fa yuqaalu abukum abuukum aadam marka loo yeedho ayaa waxaa la odhan doonaa waa kani waa aabbihiin aadam fayaquulu labayka wa sacdayk markaasoo rabbiyow ku ajiibay oo maxaanku dhaa kuu soo degdegay fayaquulu akhrij bactha jahannam min durriyatik aadamow naarta intii laga soo saari lahaa jahannamo ubadkaagii ka soo saar markaasuu odhanaya rabbiyow maxaan ka soo saaraa jahannama markaas alla wuxuu odhan doonaa akhrij min kulli miatin tiscatan boqolkiiba riwaayad kaloo kun tiraadana waa jirtaa boqolkiiba waxaad ka soo saartaa sagaal iyo sagaashan saxaabadii waa yaabeen qaaluu yaa rasuul allah ukhida mina min kulli miatin tiscatan wa tiscuuna famaadaa yabqaa mina haddii rasuulka ilaahayow annaga boqolkii qofba sagaal iyo sagaashan naarta loo dareeriyo yaa naga haayaba meesha cidima ku hai naar baa lagu shubmay markaasaa rasuulku bishaaro buu sheego wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna ummatii fi lumam ummadayda marka ummadaha kale loo eego ka shacrati albaydaa fi thawri lswad waxay la mid tahay xabad tina oo maxaanku idhaahdaa ku taalla maxaanku idhaahdaa dibi cad dhogortii ku taalla ay ka shacrati albaydaa fi dibi madow xabad tinoo dufta dibiga madow dibigoda madow gebigiiso xabad tinoo cad ay ku taallo dhogortiisa ayay ummadaydu la mid tahay yani ummadaha kale idinka badan oo de xabaddaa tintae dibiga intiisa kale dhogortiisa madow inta madow baa badan marka ummadaha kale naarta idinka badan idinku naarta waa ku yartiin buu waa bishaaro cadiima salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wajazaahu allahu can alislaami walmuslimiin xadiiskaas saxiix aljaamic albaani ku keenaya rasuulku sal allahu caleh wasalam wuxuu ka warramay naartu siday u weyn tahay iyo inta ay la eg tahay rasuulku waa ka sheekeeyey rasuulku wuxuu yidhi sal allah alay slam xdidka ibni mascuud salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yu'taa bijahannama yowmaidin maalintaa yowmal naarta jahannamaa la keeni doona rasuulku waa tilmaamay lahaa sabcuuna alfa zimaam toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malak hoggaan walibana waxaa haya toddobaatan kun oo malag baa haya yajuruunaha oo jiidaya buu rasuulku yiri salawatullahi wasalam caleyh waa intee marka toddobaatan kun oo malag toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay halkii hoggaanoo keliyana toddobaatan kun oo malaa'igta ilaahay baa isugu tagtay subxaanahu wa tacaala waxay kutusaysaa marka naartu inta ay la eg iyo cadamadeeda say u buuxsami doontaa agga dambaynu ka sheegi doonaa ballantii ilaahay soo qaadan waa soo hormarin rasuulku wuxuu ka warramay sal allahu aleh naarta waxyaabaha lagu ridi doono aakhiro laakiin waxbaa naarta la gelin doonaa aanay naartu cunayn laakiin loo gelin doono in gaaladii waxaan ku xidhnayd makhluuqa alle ka mid ah lagu wiirsado la tuso makhluuqaadka ilaahay wax aan dembi gelin oo aan wax kiisa gelin oo jamaadaadka ilaahay abuuray ka mid ah baa naarta la gelin doonaa laakiin naarta ku guban maayaan oo cadaab ahaan loo gelin maayo gaaladii baa la rabaa in lagu baroor diiqsadaa la rabaa oo lagu wiirsadoo la tuso wixii ay ku dheganayeen xaalkusayt waxaa ka mida waxaa ka mida ashamsu waalqamar qoraxda iyo dayaxaa ka mid ah rasuulku wuxu yidhi sal alla alay ali wasalam xadiidka abi hurayra alshamsu waalqamaru hawraani mukawaraani fi nnaari yowma alqiyaama qoraxda iyo dayxu waa hawraani laba dibi oo waaweyn ba akhre laga dhigi doonaa mukawaraani ay mulqayaani waxaa lagu tuuri doonaa fi nnaar naarta lagu tuuri doonaa maalinta yowma alimaam lqurtubi marka uu xadiidka sharxinayo kitaabkiisii tadkira safxada wuxuu leeyahay wa inamaa yujmacaani fii jahannama liannahumaa qad cubidaa min duuni illaah walaa takuunu nnaaru cadaaban lahuma liannahumaa jamaadun wainamaa yufcalu dalika bihima ziyaadatan fii tabkiiti alkaafiriina wa xasratihim wuxuu leeyahy alimaam lqurtubi naarta waxaa inta dibigan iyo eh, laba dibe waaweyn looga suureeyay qoraxdii iyo dayixii meesha loogu ridayo ma aha in la cadaabayo iyaga laftooda laakiin dadkii gaalada ahaa ee qoraxda caabuday ee dayaxa caabuday ee looga taag waaya ilaahay cibaadada u diiday dadkaasaa waxaa la doonayaa maalinta yowmulqiyaame oohinta iyo baroorta iyo ba'ayaalka haysta inay u kordhiso intaa waxaa idiin dheer cadaabka laydinku hayo bal hadda daawada wixii aad caabudi jirteen waa kuwa halkaa taagan soo idinma cadda inaad waxaad ku daballumteen war jooga ilaahya ma aha wataa qoraxdii waataa dayixi maanta cadaabna kuma jiro idinna waa laydingubayaa taana ku darsada cadaabka idinku socda waa tabkiid iyo waa lagu boroordiiqinaya buu leeyahy asheekh alalbani caleyh raxmatullah kitaabkiisana silsilada axaadiis asisilata axaadiisa saxiixa mujalladka koowaad safxada ilaa masaladan buu ka hadlay oo masaladan salafkii qaar waxay qabeen sida alxasan albasri oo kale xadiidkan oo kale wuxuu ku fasiri jiray meelaha uu ku ilduufay bay ka mid tahay in maxaan ku idhaahdaa raxmatullaahi calayhi naarta waxaa loogu riday in la cadaabayo buu odhan jiray sheekhu albaani isagoo ka jawaabay hadalka wuxuu yidhi walaysa almuraadu min alxadiii ما تبادر إلى ذهن الحسن البصري أن الشمس والقمر في النار يعذبان فيها عقوبة لهما كلا فإن الله عز وجل لا يعذب من أطاعه من خلقه ومن ذلك الشمس والقمر كما يشير إليه قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب سورة الحج آية زيت النار wuxuu leey sheekhu albani muraadka xadiidku ma aha sida uu u fahmay oo dihnigiisa u soo dheereeyo usoo degdegay alxasan albasri raxmatullahi caleyh oo muxuu yahay siduu xasanalbasri u fahmay qoracda iyo dayuxu naarta waxaa loogu riday in lagu cadaabo cuquubo ayaa looga dhigayaa maadaama ilaahay sukadii la caabuday arrintu sidaa maaha qaacido guud baa jirto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cid makhluuqiisa ka midoo ateecday aslanba ma cadaabo waayo ilaahay subxaana wa tacaala waa caadil makhluuqiisa cid ka mid ma cadaabo ilaahay waxaana ka mida cidda makhluuqaadkiisa ka mid oo ateecaysa qoraxdii dayxi baa ka mid ku yaalla abidar oo rasuulku waatuu ka warramay sal l markay dhacdo inay tagto carshiga ilaahay hoostiisa ku sujuuddo oo ilaahay inay weydiisato meeshaay berri ka soo bixi lahayd oo bariga qorax ka soo baxa markaasuu aayadda suurtulxaj ku jirtay buu keenay sheekhu alam tara ana allaha yasjudu man fi samaawaati waman fi lard ila aakhir aaya <clears throat> sheekhualbaani hadalku wuu waday wuu waday markii dambe gebagabada wuxuu yidhi fa ilqaa'uhumaa fi nnaari yaxtamilu amrayn tuurista naarta lagu tuurayo laba arrimood baa bay xambaari kartaa suuragala alwalu annahumaa min waquudi nnaar inay yihiinba waxyaabaha naarta lagu shiday iyagaa naarta siraadaya ee iyaga naarta lagu sidaadi maayo ismaaciili basaa yidhi buu ka dhow waxaa kaloo jira buu yidhi qowl kaloo odhanaya annahumaa yulqayaa waxaa naarta loogu riday labadan shay tabkiitan licubaadihima oohin lagaga oohinayo kuwii caabudi jiray abu sulaymaan alkhaaabi oo min culamaa almaalikiya ka mida ah wuxuu leeyay laysa almuraadu bikownihimaa fi nnaari tacdiibuhumaa bidalik walaakinahu tabkiitun liman kaana yacbuduhumaa fi dunya liyaclamuu ana cibaadatahum laha kaanat baila waxa weeyaan muraadku naartaa la leeyahay ma in lagu cadaabayo laakiin waa in baroorta iyo oohinta loogu kordhiyo kuwii caabudi jiray ilaahay sukadii adduunka say u ogaadaan cibaadadoodii asnaam ay caabudi jireen qoraxda iyo dayuxu inay baatil ahayd say u ogaadaan rasuulku sal alla aleh wasalam waxyaabaha uu ka warramay waxaa ka mid ah naarta jahannamo sifaadkeeda iyo kuleelkeeda iyo rasuulku wuxuu ka warramay cadaabkeeda daran waxaa ka mid ah xadiidka abi hurayra radi allahu tacaala canhu rasuulku yidhi sal alla aleh wasalam naarukum haadihi naartiinan tan ah ee bani aadamku uu shitay adduunka taalla juzun min sabciina juz min naari jahannam waa qayb ka mid ah waa qayb ka ah toddobaatan qaybood oo naarta jahannama ka mida ah. qiila yaa rasuul allahi inahaa kaanat lakaafiya rasuulka ilaahay arrintu waxaaba weeye iyadaaba ku filnaydba iyadaaba ku filnaan lahayd inaan naartan adduunka la haysto haddii cid in lagu cadaabo ilaahay damco iyadaaba ku filnaan lahayd iyadoo aan sagaal iyo lixdan kale oo daba lagu kordhin markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay waslm fainahaa fudilat calayha tiscatan wa tisciina jusa kulluhunna milu xariha rasuulku sal aley wasalam waxaa lagu darayaa lagu daray oo lagu dheeraad siiyey lagu kordhiyey sagaal iyo maxaanku idhaahdaa lixdan qaybood oo mid waliba kulka uu la mid yahay ka kale saxiixaljaamic xadiiskaas ku yaalla rasuulku xadiid kale wuxuu leh sal aley wasalam low kaana fi hada almasjidi masaajidkiisii madiina wey low fi hada almasjidi miatu alfin aw yaziiduun haddii masaajidkan boqol kun iyo ka badan ay joogi lahaayeen wa fiihim rajulun min ahli nnaar nin ahlu naarana uu ku dhex jiro fatanafasa uu ku neefsado markaa fa asaabahum nafasahu oo dadkii markaa uu neeftiisii uu neefsaday ay gaadho laxtaraqa almasjidu waman fiih masaajidka iyo waxaa ku jira waa guban lahayn ba nebigu sal lla alai wasalam saxiixa tarkiib watarhiib buu sheekh albaani ku keenay imaam mundirna ku keenay mujalladka saddexaad safxada afarboqotodobaataniyo kow raqamkiisu yani halkaa qof ee ahlu naarka ah inkaarta haysata keliya haddii saa ay jiri lahayd dhibaatada intaa leeg baa dhici leed buu nebigu le salawatu ullahi wasalam caleyh waa arrin khatar ah cadaabkan ilaahay subxaanahu wa tacala inaga badbaadiyo iyo maxaanku idhaahdaa cidda gashaba dhibta ay mudanayso wey anas ibnu maalik radi allahu tacala canhu waxaa ka mid ah xadiidka uu rasuul ka soo guuriyey salawatu wasalaamu calayh in rasuulku yidhi yu'taa biancami ahli dunya min ahli nnaar yowma alqiyaama waxaa la keeni doonaa adduunyada dadkii baraadhaha iyo barwaaqada ku noolaa ee gaaladaha ugu nimcada badnaa ee ilaah diintiisii ka fogaaday baa la keeni doonaa fa yusbaqu jahannama sibqa naarta ayaa sabqatan mar naarta la mukhuurinaya inta daf la siiyo baa laga soo dhufanaya uma yuqaalu lah markaasaa lagu odhanayaa ya bna aadam hal ra'ayta khayran qad war ina aadanow weligaa wax barwaaqa iyo ladnaan iyo khayra inna ma aragta ayaa la odhanaya hal mara bika naciimun qad wax nimco ah iyo ladnaanah weligaa maku soo mareen fa fayaquulu laa wallaahi yaa rabbi maya walla ilaah ima soo marin maxaa ilowsiiye waa hal mar hadde looma dayno inta saa loo geliya laga soo saaray markaasaa la waraysanaya bal waran baa la odhanaya caynkaasu ohan doonaa bu rasulku yiri salawatullah xadiis dheer buu hadiisan ka soo qaadanay saxiix jaamica sheekh albaani ku keena rasuulku sal alla alay slm xadiid kale ayaa wuxuu kaga warramaya dadka naarta iyo aakhira si ula hadli doono allah subxaanahu wa tacaala rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam yaquulu allahu liahli nnaari yowma alqiyaama ahlu naarka ilaahay maalinta yowm alqiyaama wuxuu ku odhan doonaa yabna aadam kayfa wajadta madjacak madjacak ina aadanow bal ka waran meesha lagu seexiyey ee aad degtay maxaad ku haysaa ka waran fa yaquulu shara madjicin meel laysa seexiyo meeshii ugu xumayd baa ilaahu caawa jiifa fa lah markaasaa lagu odhanayaa low kaanat laka dunya wamaa fiiha akunta muftadiyan biha haddii adduunyada waxa yaalla dahab iyo lacag iyo wax kasta lagu siiyo iyo daaro iyo gawaari iyo guryo iyo wax kasta lagu siiyo ma isku furan lahayd maanta arrintaa ma kugu soo dhacday inaad isku furato ilaahu intaan layga qabto ha lay saamaxo arrintaa ma kugu dhici lahayd fa yaquulu nacam haa qad aradtu minka ahwana min haada wax intaa ka sahlan baan anigu kaa doonay maalintii aan ku abuuray intaa wax ka sahlan baan kaa doonay inaan ku idhaa adduunka waxa dahab yaala soo ururi oo waxa lacag yaala ii keen oo waxa gawaari guriyo nicamtaa la soo ururi waa hawl aad u culus hawl aad u culus wax ka sahlan baan ku weydiistay maalintii aan ku abuuray waanta fii sulbi wa fii riwaayatin fii dahri aadam adigoo aabbaha aadan dhabarkiisa ku jira muxuu yahay allaa tushrik bii shaya inaadan shirki ii samayn haygu gaaloobin alastu birabbikum qaaluu bala haygu gaaloobin anaa ilaahaagii xaqa ah aniga hala caabu waad igu ogtahay baa tir adduun baan ku keenay hortadaa u markaas alla wuxuu leeyahay wala udkhilannaka annaar madax furashay warkaa daaye naar baan ku gelinayaa haddaadani caabudin baan hore kuu idhi waad icaabudi weyde fa abayta ila shirka maxaan ku idhaahdaa wax aan ahayn shirkii waa fayumaru bihi ila annaar markaasaa loo amray naarta in loo kaxeeyo jahannamaa la geenay imaam albukhari baa hadiska wariyey mujalladka labaad saxaada laba boqol soddon iyo saddex boqol soddon iyo saddex sidoo kale muslim qudhiisu waa kenya mujalladka saddeedaad riwaayad kale ayaa rasulku wuxu ley sal ly slm yu'taa birajuli min ahli nnaar nin ahlu naarka ka mida ah la keeni doona fayaquulu lah markaas alle wuxuu ku odhan doonaa yabna aadam kayfa wajadta mansilak ina aadanow halkaad degtay gurigaagii aad naarta gashay bal ka waran fayaquulu ay rabbii shara mansilin meel bani aadam dego meeshii ugu xumayd baan fadhiyaa fayaquulu lah ataftadii minhu bitilaaci alardi dahabaa arlada muggeedoo dahaba ma ku furanaysaa fa yaquulu ay rabbi nacam haa rabbiyo waa ku furanaya wuxuu moodayda in la siinayo hooyo soo dhiib laleyi moodaya fa yaquulu kadabta been baad qad sa'altuka aqala min haada wax ka yar baan ku weydiistay wa aysara ka fudud falam tafcal ma aadan yeelin fa yuraddu ila naari naartaa lagu celinaya rasuulka saxiix aljaamic buu ku hel xadiidkaa saxiix weeye rasuulku sal alla aleh ali wasalam wuxuu ka waramay naartan dadka uu ku cadaabi doono allah subxaanahu wa tacaala kulaylkeeda heerka uu gaadhay inay iyadu iscuntay bal bani aadam ku dhex ama la gelin laha iyo la gelin laha daayo iyadiibaa isbislaysatoo iscuntay rasuulku wuxuu lehy sal alla aleh wasalam ishtakat innaaru ilaa rabbiha naartiibaa rabbigeed u cabatay faqaalat yaa rabbi akala bacdii bacda ilaahayow barhkay barhkii kale buu cunay anigiiba islaasto isbisleeyey faadina laha binafasayn ilaahay wuxuu u idmay laba wakhti inay neefsato nafasin fi shitaa'i wa nafasin fi sayf xilliga qaboobaha ah kulaylaha inay mar neefsato xilliga qaboobaha inay mar neefsato fahuwa ashaddu maa tajiduuna min alxari wa ashaddu maa tajiduuna min azamhariir xilliga kulaylaha ah kulka daran markaad dareemaysaan cadceedda maaha arrintuye ogaada hamogaanine jahannamaa yara neefsataye xilliga qaboobaha ahna roobka iyo dayrta iyo waxaa lama socdaane jahannamaa subaxa ama habeenkaa neefsatay ogaada qabowga daranee jiro halkaasuu ka jira ee koorarka iyo jaakadaha iyo waxba aanay dadku ka taraynin waa halkaasuu rasuulku yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayh adiiaiiajaamic baanukueenayqamkiisrasuulku wuxuu ka waray sal al waslam gunteeda inta ay mool tahay oo qodan tahay xadiiska abi hurayra wuxuu abu hurayra leeyahy kunnaa maca rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam id samica wajbatan rasuulkaan la joognayo waxaanu maqalnay wax geg mar qura yidhi wajbadu waa suquutu shay cala alardi wax intuu meel ka soo dhaco dhul ku dhaco shanqarh weyn keena suquutu shay cala alardi baa la yidhaha baan maqlay faqaala nabig wuxu uri sal alla alay wasalam tadruuna maa haada war ma garanaysaan waxaa shanqadhiisu ay idiin baxday waxa uu yahay qulna allaahu warasuuluhu aclam allaya rasuulkiisaa yaqaan qaala hada xajarun rumiya bihi fi nnaar mundu sabciina khariifa fahuwa yahwi fi nnaar إلى al'aan xata intaha ilaa qacdiha waa dhagax laga soo tuuray jahannamo qarkeeda muddo laga joogo toddobaatan sannadood ama toddobaatan dayrood ka hor baa laga soo tuuray intaa waa soo socday maantuu gunteeda gaadhay buu nebigu yuri salawatullahi wasalaamu caleyh subxaan allahi alcadiim yacni gu in loo socdo bay isu jirtaa mugga intay leegtay dhumuucda baasha waxaan ujeedaa maaratay xordanaanteedu intay leegtay <coughs> rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu wuxuu ka warramay xitaa midabkeeda xadiikaas waa saxiix saxiixjaamic buu ku yaalaa midabkeedu rasuul ka warramay salawaatu ullahi inuu ka duwan yahay midabka dhammacda adduunka ee cas wuxuu rasuulku yidhi salawatulahi wasalaamu calayh atarawnaha xamraaa ka naarikum haadihi atarawnaha warma waxaa u malaynaysaan naarta aakhiro xamraa'a inay cas tahay ka naarikum haadihi sida naartiinna adduunka oo kale miyaad moodin inay dhammacda aakhiro naartu cas tahay lahiya ashaddu sawaadan min alqaar wallaahi iyadu waa ka darantahay tahay madowga waa ka madowdahay daamurka bursugaalqaaru huwa zaftu waa zaftiga oo waa daamurka daamurka waa ka madowdahay buu nebigu yuri salaatu wasalaam imaam maalik iyo bayhaqi min xadii abi hurayra weeyaan mujaladka saddexaad safxada afar boqoliyo saddex raqamkii saddex kun lix boqoliyo toddobaatan <clears throat> rasuulku sal allahu aleh waali wasalam waxyaabaha uu ka warramay naarta iyo maxaan ku idhaahdaa gunteedu intay la egtay waxaa ka mid ah xadiidka anas ibnu maalik rasuulku wuxuu leh sal alla alay wasalam low anna xajaran mila sabci khalifaatin haddii dhagax toddoba tuldood oo rimay ah la-eg khalifaadku mufradkeedu khalifa baa la yidhahdaa waa alxaamilu min annuuq tuldaha rimayda ah baa la yidhahdaa toddoba tuldood oo rimay ah oo sidkoodii ilmaha ay sideen uurka ku sida oo xilligii ay dhali lahaayeen maxaanku idhaahdaa uu dhow yahay dhagax la miisaan ah hadii buu rasuulku yiri sal lay sl ulqiya can shafiiri jahannam jahannamo qarkeeda laga soo tuuro hawaa fiiha sabciina khariifan toddobaatan dayrood buu soo socon lahaa laa yabluqu qacrahaa gunteeda aanu gaarin bu nebigu slat lla slam aleh yani tusaale cadiima ah marka uu culus yahay iminka marka aad bac soo qaado oo bacda aad sidaa u tuurto in xoogaayabay sii hehaabaysa dhulka inta ku degayso laakiin shaygu hadduu culus yahay sidaa markaad tiraado markiiba jug buu waa dhacaya marka dhagax haddaad mooddeen qalbigu inuu ku soo dhici karo dhagaxa la sheegaya malaha dhagax yar buu iska ahaayo intaa iska soo hehaabaya dhagax toddoba tuldoodoo rimay ah xagga miisaanka iyo culayska la hadii haddii jahannamo qarkeeda laga soo tuuro tabtaasoo kale weeyaan toddobaatan sannadood gunteeda ma soo gaadheen buu nebigu lehi calayhi isalaatu wasalaam xadiis saxiixa ah, sheekh albaani qudhiis wuxuu ku keenay saxiix aljaamica ah, shan boqol labaatan iyo afar riwaayadka rasuulka sal alay slam mucaad ibnu jabal ayaa markuu yeman ka soo noqday wuxuu ka waramay hadalladii iyo kulamadii isugu dembeeyey isagii rasuulka sal allahu aleh ay ku wada hadleen wuxuu leeyahay mucaad ibnu jabal radi allahu tacaala canhu rasuulka wuxuu oran jiray hadalladii ugu yiri waxaa ka mid ah waladii nafsu nafsii biyadihi ana bucda maa bayna shafiiri nnaar ilaa an tabluqa qacrahaa allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay naarta jahannamo qarkeeda iyo gunteeda inta ay isu jirto wixii gaadhaya ka sakhratin zinati sabci khalifaatin waxay la mid tahay dhagax xagga tanka iyo culayska la-eg toddoba tuldood oo rimay ah bishuxuumihina wa luxuumihinna wa wlaadihinna iyagoo haddana tuldahaasi hilibkooda iyo baruurtooda iyo xaydhoodii iyo ubadkay uurka ku sideenba miisaanku ku jiro tahwii fii maa bayna shafiiri nnaar ilaa an tabluqa qacraha sabciina khariifa imaamu abaraani baa xadiidkaa wariyey waa saxiixun lighayrihi buu leey shekh albani tarkiib wa tarhiibka mujalladka saddexaad safxada afar rasuulku sal alla alay slam wuxuu ka warramay maalinta yowmulqiyaame naarta jahannamo inay wax ka soo bixi doonaan waxaasoo u soo dhaqaaqi doona xaggii dadku ay tubnaayeen oo dadka bulshada naarta ilaahay ugu talagalay qaybo ka mid ah guran doona oo kaxaysan doona wuxuu rasuulku yihi salawatulahi wasalaamu ale xadidka saxix albuhaariiyo hayrkiiba ku yaala min xadiidi abi hurayra yakhruju cunuqun min annaar sur iyo luqun baa naarta kasoo bixi doonta kasoo bixi doona yowma alqiyaama wax qof bani aadama luquntii iyo madaxii la eg baa naarta kasoo bixi doona lahu caynaani tubsiraan wa udunaani yasmacaan wa lisaanun yantiq waxaasi wuxuu madaxaasi laba indhood buu leeyahy madaxaasi laba dhagood baa ku yaalla madaxaasi carab buu leeya waa hadlaya naartu kasoo bixi doonaa yaquulu markaasuu odhan doonaa markuu jahanama albaabkeeda ka soo boodo ayuu wuxuu odhan doonaa innii wukiltu bialaaa anigu saddex qolo ayaa la ii xil saaray oo aan jahanamo uga soo baxay oo aan doonaya dadka meeshaa tuban inaan ka soo kaxeeyo ka soo dareersado ka koowaad waxa weeyaan bikulli jabbaarin caniid mid kasta oo naxariis laawe madax adag ahaa oo adduunka naxariis aan lahayn dadka u naxariisan jirin oo macangag ahaa oo madax adka wa bikulli man dacaa maca allaahi ilaahan aakhar iyo maxaanku idhaha mid kasta oo ilaahay shirki u sameeyey oo alla cidaanahayn caabudi jiray wa bilmusawiriin iyo kuwa wax sawira sawirlayaasha ah oo maxaanku idhahdaa de sawirku addi waa la sahashadayo maxaan ku idhaahdaa dee mobeellaal iska weysataa kaamirada ku taalo iska ciyaar ciyaar buu noqday inta qofkii ciyaaraya ama laiska duubo hadhow la daadaawado lagu qoslo waad fiirsato oo sawirka caadi ah oo maxaan ku idhaha xitaa daalulcilmigii aan maxaan ku idhaha ka fayoobayn insha allah kelmad baynu khasisi doonnaa maxaan ku idhaha akhlaaq tulaab alxalaqaat la yidhahdo asbuucyada hoos socda dii aan la idmo baynu khasisi doonnaa aan kaga hadli doona mawaadicda wixii la midka ah marka waxa wey iyo kuwa wax sawira buu rasuulku yidhi salawat ullahi wasalaamu calayh xadiikaas waa xadii saxiixa saxixaljaamicu albani ku keenay laftiisu ibn cabaas radi allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay rasuulku xadiisu ka warinayo kullu musawirin fi nnaar qof kasta oo wax sawiraa naartuu ahaanaya gudaheeda yujcalu lahu bikulli suuratin nafsan suurad kastoo uu sawurin naf baa la gelinayaa naarta jahanamaa markaa lagu cadaabaya riwaayadka qaarkoodna waxay yidhahdaan naf geli baa la odhanayaa mana gelin karayo markaasaa ilahay ku cadaabaya subxaana wa tacaala rasuulku xadiid kale wuxuu leey salawatu ullahi wasalaamu caleyh man sawara suuratan faina allaha yucadibuhu xataa yanfakha fiiha aruux walaysa binaafikhin fiiha abada mid kasta oo wax sawira aakhiro waxaa lagu cadaabi doonaa inuu wixii uu sawiray nafgeliyo hadday wax naf leh ay yihiin mana ku afuufi karayo weligii nafta dhibaatadaasa ku dhici doonta rasuulku salawatullahi wasalaamu calayh rasuulku wuxuu ka warramay sal alla alay slam in dadka kibraaniga ah ee diinta alle ka fog ee aadka u qaabka daran aakhira sida loo keeni doono marka naarta loo wado wuxuu rasuulkii sal alla aleh wasalam yuxsharu lmutakabiruuna yowma alqiyaama kuwa isla weyn kibraaniga ah ee kibray ee ilaahay diintiisii ka fogaaday baa la keeni doonaa waa la soo shirin doonaa amhaala adarri iyagoo qudhaanjada la ah darradu waa siqaaru namliga ee qudhaanjada yaryar iyagoo qudhaanjo la ah la keeni doona fii suwari rijaalin muuqaal ragna leh waa qudhaanjo xagga maxaan ku idhahdaa miisaanka qur-aankuu la egyahay laakiin muuqaalkuna waa bani aadam waa quraanco qof ah quraancadeeda meelaha martaad aragteen oo qof luga iyo gacmo leh oo soconaya soo quraanco soconaysa ma arkin quraanco qof ah wey xagga miisaanka waa ka quraanco xagga muuqaalkana waa qof quraanco la eg adduunka markuu joogayna waxaas intee isla ekaa ninkii ibnayo isla baxay buu ahaa waxaa la keeni doonaa isagoo xagga muuqaalkana miisaankana quraanco la eg muuqaalkana baniaadama la keeni doona waxa yaryare baniaadam yara meelahaas soconaya yakshaahum udullu min kulli makaan dulli baa meel kasta ka taaban doona dabooli doona yusaaquuna ilaa sijnin fii jahannam waxaa loo kaxayn doonaa jeel iyo xabis jahannamo ku yaala yusamaa buulis jeelka magaciisa buulis baa la yidhahdaa tacluuhum naaru lanyaar waxaa dusha uga bixi doonta naaru lanyaar alanyaar waa jamcu naar naarta naaraha baa dusha uga bixi doonta yacni naaro la labanlaabay intaasoo jeer laysku naaray baa lagu naari doonaa yusqawna min cusaarati ahli naar ahlu naarka ayaa laga waraabin doonaa laga waraabin doonaa dheecaankoodaiyo malaxda iyo dhiig iyo carunka laga shiigo jirhkooda laga waraabin doonaa tinat lkhabaal rasuulku yiri salawatullahi wasalaamu calayh xadiis saxiix aljamic uu ku keenay sheekh albani riwaayad kale oo fi saxiix muslim qudhiisa ku taala min xadiidi jaabir oo raqamkii saddex yahay ayaa rasuulku wuxuu lehy sal allah aleh wali wasalam inna inna cala allaahi cahdan ilaahay waxaa uu ballan isa saaray isagu oo cid saartay aanay jirin isagu isa saaray uu ku galay liman shariba almuskiraat maandooriyaha cidda cabta ee cunto isticmaasha liyaskiihi min diinat lkhabaal inuu ka waraabiyo aakhiro diinat lkhabaalka qaaluu yaa rasuula allahi wamaa diinat lkhabaal saqinatlkhabaal waa maxay qaala caraqu ahli nnaar aw cusaaratu ahli nnaar waa dhididka iyo shuxa ka baxaya ahlunaarka ama waa dheecaanka iyo dhiigga iyo malaxda jirkooda laga gubayo ayaa aakhira la waraabin doonaa waa atarmaandooriyaha isticmaalaya adduunka yacni waa shay khatar ah oo maxaanku idhaha sigaarku qaadku waa tubaakadu waa maandooriye iyo wixii kale de la isticmaalo dhanba waxaasoo dhan waa maandooriye khatar adduunka caalamka waxaan ahrinaya waa dhoweed mamlakada ninkaan joogay waxaan ahrinaya ixsaa'iyaad ay soo saareen sanadka inta kansar u dhimantaa iyo inta sanadka u dhimata sigaarka waxaan sanadka waxaa kansar u dhintaa ilaa kun ilaa milyan iyo shan ilaa milyan toddoba qof ayaa u dhintaa sanadkiiba xanuunka kansarka sanadkii waxaa sigaarka cabidiisa u dhinta adduunka saddex milyan dadka badan bay yidhahdeen waa lamalaafir saddex milyan dadka badan baa u dhinta adduunka yacni waa arrin cajaa'ib ah oo maxaanku dhaha khatar ah oo qofkan maxaanku idhaahdaa waxaanu isticmaalaya maandooriyaha waa wax naftaada ka goyn karta haddaa naftaada aadan ka goynin oo saad u isticmaalaysa aad ku dhimato ilaahay naxariistiisana aakhiro aanay ku taaban oo ilaahay aanu kaa dhaafin shaki waxaan ku jirin in haruubyo lagaa waraabin doono dhiig iyo malax iyo uus ah baa lagaa waraabin doonaa aakhiro laa shaka fii dalik waayo rasuulkii muxamed ahaabaa sheegay salawatu ullahi wasalam caleh waxaad kaga fikan kartaa ilahay uu naxariistiisa kugu saamaxaan wa tacala taa waa baxsan karta laakiin ku talagal intaasoo baakidhi intaasoo maxaanku idhaahdaa muraaqmujaan intaasoon mijiin ah aad cuntay waxaa lagaa waraabin doonaa wix la waxaa sheekhu rasuulku wuxuu ka warramay salawaatullaahi wasalaamu calayhi qofka naarta lagu cadaabayo ee jidhkiisa jahanname la gelinayo maxaan ku idhaahdaa jidhkiisa sida loo weynayn doono oo qofkuma isagoo intaan la eg qofkan baniaadamka intaan laeg baa naarta la gelin doonaa mise inta la weyneeyo isagoo weyn baa naarta lagu ridi doonaa rasuulka ka jawaabay salawaatullahi wasalaamu calayh xadiiska abi hurayra rasuulku wuxu yidhi sal alla alay wasalam kaafiri qofka gaalka gowskiisa aw naabulkaafiri ama gaalka micidiisu milu uxudin buurta uxud bay leegta ma adraaka uxud uxud waa maqasha uxud buurta la yidhaa madiinay ku taallaa waa buur saa u dhiriran boqol iyo soddon mitir bay ku fadhidaa hadda ilaa laba mitir bay ka jareenoo ilaa boqol iyo siddeed iyo labaatan baa joogta buurtii boqol iyo siddeed iyo labaatan mitir hadduu gawsku la egyahay isagii ku yaali kawa isagii gawsku ku yaali kawan intee la egyahay xadiid walaa xaraj ilahay baa garanaya intuu oo unu saajidkaa wax ka weyn ka soo qaadday qof intaa gawskiisu la egyahay dalaascanood buu ku isaguna waa fahamtay soo maa marka gawskiisibaa intaa leeg buu rasulku inta uu la egyahay xajmiga masiirata alaaata ayaam innagu uu la saddex maalmood reerku intuu u geedi guuro wuu ninkaasi ku fadhiyaa maxaankuraa ballaadhnaantiisa keliya saddex geediguur inta loo guuro saddex maalmood inta eh, maxaankuraa awr loo safarsado loo guuro intaas masaafo leeg buu ku fadhiyaa buu nebigu yuri alayh isalaatu wasalaam waa arrin khatara marse aljaamic xadiiskaas ku yaalla saddex kun toddoba boqol siddeetan iyo afar rasuulku salawatulahi wasalaamu aleyh mar kale wuxuu leeyahay ina ilada jildi lkaafir ilada jildi lkaafir gaalka jidhkiisu qarada intuu la egyahay inaani wa arbacuuna diraaca waa laba iyo afartan dhudhun bidiraaci ljabbaar weeyaan wa inna darsahu gowskiisu mila uxudin buurta uxudoo kale wey wa inna majlisahu meesha uu ku fadhiyo min jahannama naarta jahannama inta uu ku fadhiya salka ku hayo maa bayna makkata waalmadiina waa inta makaya madiina ay ku fadhiyaan makaya madiina intaysu jiraan an boqol oo kilomitr bay isu jiraan waa halkan iyo boosaaso in la eg halkan iyo boosaaso halkan iyo hargeysa waa an boqol iyo afartan waa hargeysa ilaa dacalburg meesha la yidhaho kal soo qaad intaas ama hargeysa ilaa awrbur halkan ilaa awrbur khalde salka intuu ku fadhiya intaasay la egta oo mitir kilomitir buu ku fadhiyaa qofkaas intuu ku fadhiyo waayo de naarta la eg oo toddobaatan sano gunteeda aan cidi gaadhayn ayaa lagu cadaabayaa ilahay naga badbaadiye subxaana wa tacaala saxiixaljamic xadiiska albani ku keenay wey raqamkiisu rasuulku wuxuu ka warnay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka ugu daran cadaabka aakhiro waaynu soo sheegnay waxaa ka mid ah rasuulkuba sheegay xadiiska ibni mascuud ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaama almusawiriin waxaa ugu daran dadka cadaabka maalinta yowmulqiyaame kuwa wax taswira baa ugu daran ama gacan ha ka sawiro ama footada kaamirada ha ka sawiro inkastoo culimmadu qaar ay yidhaahdaan fotogaraafka baalkan kaamirada qacda ka dhacaysa isagu ma aho waa har iyo baa la yidhahdaa laakiin warkaa marka dhumucdiisa adilada dhumucdeeda marka loo dhaco ubucdeeda marka loo dhaco hoos loo fiiriyo warkaasi meelsuku ku dhacaya sawir waa sawir ama gacanha lagu sawiro ama kaamirada lagu sawiro haddii wax naflee la sawir waa kaa haddaadan sawirka joojin karinoo baalkaad ku falan waxa aan markaa naf lahay iska sawir dhirta iyo guryaha iyo gawaadhida aan cidi ku jiriniyo waxaasa sawir marka rasuulku xadiid kale wuxuu leeyahy min xadiidi cabdilaahi ibni mascuud salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka uga cadaabka darminu ka warramayay ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaama rajulun qatala nabiya nin nebi ilaahay dilay oo nebi gacantiisa ku baxay waa ugu cadaab daran aw qatalahu nebiyan ama nebi isagu dilayba wlmusawiru yusawiru tamaaiil iyo midka musawirka ahee muuqaalada waaweyn ee tamaaiisha iyo waxaa sawiraya xadiis saxiixa kunyokoobytoban raqamkiisa saxiix jaamic waxaa ka mid ah rasuulku dadka cadaabka dare markuu ka warramayey xadiidka khaalid bin alwaliid radi allahu tacala canhu in rasuulku yiri sal alla alay wasalam ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaama ashadduhum cadaaban linnaasi fi dunya aakhirada ugu cadaabka daran waxaa ka a waxa weeyaan qofka dadka adduunka aad u cadaaba qofka adduunka aad u cadaaba waxay culimmadu xitaa waxaa soo gelaya waalidku ilmihiisa markuu dilaya waalidku qaar markay ilmaha dila nafta duldhiga oo maxaanku ihahdaa si xun oo baan u dila oo ku cadaaba dilka iyo ciqaabka oo macallinkii baa soo gelaya ilmaha ku ciqaabaya dilka iyo rafaadka oo maxaanku idhahdaa waxaa soo gelaya eh, allahu mustacaan ninkii amiirka ahaa ummadda xukumaya waxaa soo gelaya kii suldaanka ummadda haysta qof kastoo adduunka dadka cadaabo ama jeel ama garaac ama dhibaato ku ciqaabo ku cadaabo aakhira waa alla waa doona subxaana wa tacaala dhibaato culus markin doona rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa ka mid ah dadka cadaabka ee naarta dadka mudanaya ee gelaya waxaa ka ah dadka qowlkooda iyo ficilkoodu iskhilaafsan yahay xadiidka usaamat ibnu zayd ayaa wuxuu leeya waxaan maqlay rasuulkii oo leh yujaa'u birajulin fayuطraxu fi nnaar ninbaa inta la keeno maalinta aakhiro naarta lagu tuuri doonaa fa yuطxanu fiiha ka طaxni اlximaari biraxaa yani waa lagu ridqi doonaa naarta sida dameerku marka uu baashan sariidda la shiido marka la shiidayo macsarta marka la shiidayo awr iyo baa lagu xidhaa inta badan indhaha inta laga xidho buu la wareegaayoo u shiidaa intaan makiinadaha casriga ah intaan la helin haruurka iyo marka wax badan la shiidayana la rabo in kamiyo badan la shiidana saasoo kalea la yeela marka sida wahalkaasi wax u ridqo ayaa naarta gudaheeda lagu ridqaya fayubau bifayaiifu bihi ah, ahlu naar waxaa ku meeraysanaya kusoo wareegaya ahlu naarki fayaquuluuna markaasay odhanayeen ay fulaanu war hebelow alasta kunta tamuruna bilmacruuf war miyaadan wanaagga noo sheegi jirin wa tanhaanaa cani ilmunkar xumaha miyaadan naga celin jirin qaala fayaquulu kuntu aamiru bilmacruufi walaa afcalu haa wanaagga waan amri jire ma samayn jiri wa anhaa cani ilmunkari wa afcaluhu xumahana waan celin jiray waan la iman jiray waa arrin khatara ciyaada billaah saxiixaljaamici buu ku yaalaa oo waa qofkii dee qowlkiisa iyo iskhilaafsanaa waa waciid shadiid ah qofka daaciga ah qofka sheekha ah qofka mucallimka ah mudariska ah waciid khatar u yahay in dadka uu xumaha ka celiyo oo dhiwaha xun ka celiyo isaguna uu mumiisto bal rasuulku wuxuu sheegay in aakhira la keeni doono xadiiska saxiix aljaamic naftiisa ku yaala aakhire la keeni doono dad salaad fara badan iyo soon iyo khayraad iyo cibaado iyo qiyaamuleyl iyo khayr la iman doona oo haddana acmaashoodii ay la yimaadeen khayraadka ee faraha badnaa soonkii sakadii xajkii sadaqadii qur-aan akhriskii cibaadadii qiyaamuleylkii oo dhan ilaahay haba'an mansuuran ka dhigi doono rasuulka markii la waraysanay wuxuu yidhi qowmun idaa khalow intahakuu maxaarim allah waxay ahaayeen dad marka ay dadka ka dhex baxaan oo aanay la joogin ilaahay wuxuu ka xarimay oo dhan qooshto ayay ahaayeen indhahaa dadka markuu markay arkayaanna waa caabid aan la quuri karin oo qofka qiimihiisa waad la dadka hadduu yaro weydaarto oo uu gaar u baxana waa qofka faraha badan wuxuu doonu samaynaya qofka caynkaasa ilahay saa u geeli doona maalinta yomlqiyaame buu rasuulku yidhi salawatullahi waslm waa arrin marka oo rasuul ka oo qofkii shareecada iyo diinta xambaarsanaa qofkii muslimka ahaaba inuu isilaaliyo isagaa u kow ah isagaa u baahi badan suu u badbaado haddii kale waxaasa ku qabsamay ciyadan rasuulku salawaatulahi wasalaamu alayh wuxuu ka waramay habeenkii la guuraystay sal l slm inuu yidhi ataytu laylata usri bi calaa qawmin habeenkii lay guuraysiye waxaan soo maray qolo maxaan ku idhaahdaa bishimaha lagaga gurayo manqasiyo naara lagaga gurayo ayaan soo maray mar kastoo bishin la jaro ta dambena maqaska lagu qabto tii hore waa soo noqonaysa markaasaan waxaan idhi man haaulaa'i yaa jibriil jibriilow kuwani waa ayo haaulaa'i khutabaa'u ummatik aladiina yaquuluuna walaa yafcaluun waa kuwa dadka u khudbadayn jiri u muxaadarayn jiri khudbadaha u akhrin jiri wacdin jiray oo haddana gunta ka daloola oo dadka waxaay u sheegayaan sayax kagama duulin iyaga iyaguna waa kuwa qooshanayaan dadkana waxa waa ka reebayaan waa kuwaas xadiiskaas waa xadiis saxiixa boqol labaatan iyo sideed buu ku keenay raqamkiisa sheekh albaani allah subxaana wa tacaala eh, uma rasulka sal sla slam alayhi salawat llahi waslamu aleyh inta waxay ka warrameen ahlunaarka cuntaday cunayaan iyo acaamkooda caynkooda ina shajarata zaquum acaamu laiim waxaa ka mida ah, laysa lahum طacaamu ila min dariic laa yusminu walaa yugnii min juuc waxaa ka mida ah, falaysa lahu lyowma haahuna xamiim walaa طacaamu ila min khisliin laa yakulhu ila lkhaatim waxaas o dhan baa ka mida ah, oo dil ah oo qur ah inay geedkaa dariica ah oo cunaha markay liqaan u dhaafayn oo qodoxdo ku lidqan inay cuni doonaan aakhiro laguma cayilo lagaajamabi iyo dhibaatadaas oomatadi la siin doono waacaynka rasuulku salawatullahi wasalaamu calayhi wuu ka warramay adilabadana qur-aankana way jirta xitaa sharaabka iyo biyaha ah markay caabis yidhahdaan ma wejigu hoorayo quraanka qur-aanka waa ku timex badanoo ka mid rasuulka xadiidka ibn cabaas radi allahu tacala canhuma waardaah waxa uu rasuulku yidhi sal lay slam aayadan buu rasuulku akhriyey yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun uu rasuulku ahriy sal lay slam fii suurati ali cimraan markaasa rasuulku wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh anna qatratan min azaquumi qatarat fii daari dunya haddii dhibic geedkaa zaquumka la yidhaahdo ay adduunka ku soo dhibicdo la afsadat calaa ahli dunyaa macaayishahum dadka adduunka ku nool way fasahaadin lahayd oomatidooda fa kayfa biman takuunu acaamuh bal qofkay cunno u tahayna bal ka waran qofkay cunto u tahay maxaad u malaynaysaa dhibic ka ah adduunka lagu soo dhibciyo dadkaa oomatida adduunka ay cunayaan ee cabbayaan waa fasahaadi lahaydoo cidi afka ma saarteen buu nebigu le salawat ullahi wasalaamu calayh saciljami xadiiskaasi ku yaallaa rasuulku salawat ullahi wasalaamu calayhi wuxuu ka waramay oohintooda iyo say u ooyayaan oo u cabaadayaan buu ka warramay waxaa rasuulku yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayhi yursalu lbukaa'u calaa ahli nnaar ahlunnaarka waxaa lagu sii dayn doonaa oohin baroorta ka dhammaan doona ilintaiyo duufka fa yabkuuna xataa tanqatica dumuucu way ooyayaan ilaa ilintu ay gudho oo ilintii baa gudhaysa waa dhammaanaysa ilintu say u ooyayso weyaan uma yabkuuna damma dhiig bay ooyayaan meeshii ilinta dhiig baa soconaya xataa yasiira fii wujuuhihim ka hay'ati lukhduud ilaa wejiyadooda dhiigga ay ooyayaan uu haara ku sameeya sida keliyo biyuhu maraan iyo gacamo ay biyuhu soo maraana jeexjeexay ood aragteen ilaa wejigoodaasi haaro waaweyn dhiiggaasi meeshuu ku shubmeeyey ilintaa uu u yeelo nebigu sal l slam ursilat fiiha sufunu la jarrat haddii dhiigga indhahooda ka baxe ilinta iyo biyahay sii daayeen haddii doonya lagu socodsiiyo waa ku socon lahayba nebigu salawatullah waslamu caleyh yani sida webiyada badaha oo kale haddii lagu socodsiiyo doonyo waa ku durdurin lahayen buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam waa hadii saxiixa saajaamic baan ku keenay rasuulku mar kale wuxuu leeyahy salawaat ullahi wasalaamu caley iska cabdillahi bni camr ibn alcaas ana ahla annaari dadka ahlunaarka yudcawna Eh, dadka ahlunaarkaa yadcuuna maalikan maalik bay u yeedhanayaan war maaligow war maaligow war waa ba'nay war waxba lama noolin falaa yujiibuhum arbaciina caama afartan sannadood u jawaabi maayo halkaasay ka jiiq leeyihiin uma yaquulu innakum maakisuun markaasuu odhanayaa afartan sannadood kadib idinku meesha waa ku nagaanaysaan jixinjixayo adkaysta uma yadcuuna rabbahum rabbigood bay u yeedhanayaan fayaquuluuna rabbanaa akhrijnaa minha fain cudnaa fainnaa daalimuun rabbiyow naartan naga saar mar uun ilaahw naga saar haddaannu waxa aad nagu cadaabtaye waxaan aanu la markanay aanu ku noqono daalimiin baan nahay ilaahu maanta naga saar halka falaa yujiibuhum mila dunya adduunyadu intii ay sanada la ekayd in lamid ah ayaan ilahay iyagana u jawaabayy subxana wa tacala maali waaba dhoweydo afartan sana ahayd adduun maalintuu bilowday ilaa maalintii ilaahay gebagabeeyey intii sannadoodee uu soo maray muddo la eg baa ilaahay ka aamusaya uma yaquulu ikhsa'uu walaa tukallimuun markaas alla wuxuu odhan doonaa naarta ku fogaada oo dufbaxo hayla hadlina aloruntan uma markaas rasuulku wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi uma uma yata'aharu lqawmu dibba u noqonayaan ilan naarti un wey meelaad yani waxaa weeyaan halkaasi ku nagaan dibbay u noqonayaan naartoodii iska fadhiisanayaan waa rajadii waa gudhay famaa huwa ila azafiiru waashahiiq waxba kale uma soo hadhin waa hinraag iyo jibaad zafiir oo waxaa weeyaan zafiirku waa waxa hunguriga ka soo baxaya oo waa codka soo baxaya iyo shahiiquna waa codka laabta ka yeedhay marka waa jibaad ijibaadayaani hinraag hihaas mooyaane wax kale waa codka dameerku labaceliye markuu ciyo ayaa la yidhaahdaa kaasoo kale ku qaylin doonaa bursuugiri salawatullahi wasalam tushbihu aswaatuhum aswaat alxamiir codkoodu wuxuu shabahayaa codka dameeraha oo kale buu nebigu yiri salawatullahi wasalam caleh shahiiq wa aakhiruhaa zafiir marka ugu horsana waa shahiiq marka dambena waa zafiir buu nebigu yiri salawatullah wasalam aleyh dabaraani baa xadiidka wariyey sheekhu albaanina tarkiib watarhiib buu ku keenay mujaladka saddexaad safxada saddex kun lix boqol sagaashan iyo kow rasuulku salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiid kale nucmaan ibnu bashiir ayaa wuxuu leeyahay ina ahwala ahli nnaari cadaaban yowma alqiyaama qofka ahlu naarka cadaabka maalinta yowmqiyaama ugu sahlani waa abu aalib tuudacu fii akhmusi qadamayhi jamrataani yaqlii minhumaa dimaagu labada cagood reesmagaadhadooda ayaa laba dhuxulood laga saarayaa markaasaa maskaxdiisu la kurkurlaynaysaa buu nebigu yuri salawatullah waslamu hadda waa aan naarta la wada isaga keliyaa jira oo rasuulka salawatullahi wasalaamu u shafeeco qaadi doono markaasaa laba dhimbilooda yaryarbaa reesmagaadhada inta laga saaro kulka ay ku hayaan iyo cadaabkaay ku hayaan maskaxdu waa la kurkurlaynaysaa buu nebigu yiri salawatullahi wasalaamu caleyh waa xadiis saxiix ah keenay waxaan u jeedaa ujeeda rasuulku wuxuu ka waramay salawatullahi wasalaamu calayh in maxaanku yidhaahdaa furasho naarta ay maxaanku yidhaahdaa qofkii mu'minkaa uu ki gaalkaa isku furan doono oo mu'miniinta wixii dembigoodii alla dhaafay dembigii la tuuri maayo ee in dusha laga saari doono yuhuud iyo nasaara ayuu rasuulku ka warramay salawatullahi wasalaamu calayh xadiiska anas ibnu maalik radi allahu tacala canhu ayaa wuxuu leeyahy rasuulku salawat ullahi wasalaamu calayh inna hadihi lummata marxuumatun ummaddan waa ummad ilaahay u naxariistay cadaabuha biaydiiha cadaabkeedu gacanteedu ku jira cadaab samada intuu kaga yimaado lagu rogayo sidii ummadihii hore ma jirto cadaabkeeda gacmaheedu ku jira yacni waxaa looga jeedaa intaa iyaga ismadhinaya way isdilayaan way isdhacayaan way isdulminayaan way oo intaa waa kuwa isku taagan cadaabkeedu gacanteeda ku jira fa ida kaana yowmu lqiyaama aakhira iyo xaggaa marka la gaadho dufica ilaa kulli rajulin min almuslimiina rajulun min almushrikiin waxaa loo dhiibayaa qof kastoo muslimiinta ka mid ah mid mushrikiinta ka mid fa yuqaalu min annaar waxaa la odhanaya kan waa kii aad naarta isku dhaafsan lahayd weeyaanba alla odhanaya subxaana wa tacaala xadiis saxiixa ku keenjaamic xadiidka abi muusa alashcari radi allahu tacala canhu ayaa rasuulku wuxuu leh sal alla alay wasalam yajii'u yowma alqiyaama naasun min almuslimiin maalinta yowmulqiyaame waxaa iman doona dad muslimiinta ka mid ah dadkaasoo yadnibuuna amhaala aljibaal fayaqfiruha allaahu lahum dadkaasoo dembaabay dembiyo buuraha leeg ilaahay waa ka dhaafi doona wayadacuhaa cala alyahuudi wanasaara ilaahay dembiyada uu ka dhaafay muslimiinta yahuudiya nasaaruu ku rari doonaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa saxiix jaamic albani ku keenay saxiixaynka waxaa ku yimid xadiid micnaha ku dhow oo rasuulku yidhi sal alay waslam yuqaalu lilyahuudi wanasaara yahuudiya nasaara waxaa lagu odhan doonaa maada tabquun war maxaa doonaysaan iyagoo wareersan marka la fayaquuluuna caishnaa rabbanaa faasqina rabbiyo waa haraadnay no waraabi fa yushaaru ilayhim waa loo tilmaami doonaa alaa tariduun dhaanteed waa loo tilmaamioo halkamaa ku aroortaan halka miyadinan ku arooraynohalkamaa biy ka dayataan bal bal hadalkaa biyo ka dayda fayaxshuruuna ilaa jahannam fayuxsharuuna ilaa jahannam jahannama xaggeeda baa loo soo shirin doonaa kaannahaa saraabun yaxtimu bacduhaa bacdan waa dhalanteed barhkii barhka kale uu burburinayo saacan isugu dhafan weeyaan fayatasaaqauuna fi naar naartaisaa ugu daadan doonaan buhari muslim hadiiska soo saaray rasuulku salawatulahi cala xasan albasri xadiidka markuu tacliiqa saaray wuxuu odhan jiray maa dannuka biqowmin qaamuu calaa aqdaamihim hamsiina alfa sana maxaad u filaysaa dad maxaan ku yidhaahdaa konton kunoo sano taagnaa bartii qiyaame lam yaakuluu fiiha walam yashrabuu fiiha sharbatan falam yashrabuu fiiha sharba waxba aan cunin waxba aan cabin xata inqatacat acnaaquhum catasha ilaa cunuhu haraad la kala go'ay waxtaraqat ajwaafuhum juuca <coughs> jawfkooduna maxaan ku yidhaahdaa gaajo ay la gubatay uma insurifa bihim ila naar oo xaggaa iyo naar loo duway fayusqawna min hayri aaniyatin markaasa waxaa laga waraabin doonaa min hayri aaniyatin qad aana xaruha waxaa laga waraabin doonaa maxaanku idhaa min caynin aaniyadeh min caynin aaniya qad aana xaruhaa washtada nadjuhaa waxaa laga waraabin il biyo ah oo aad u kulheerkulkeedu heerka u sarreeye gaare ayaa laga waraabin doonaa aadna maxaanku idhahdaa u bislaatay baa laga waraabin doonaa wiilasheeku naarta buuxinteeda ilaahay subxaana wa tacaala uu buuxin doono wa akhiiran axaadiista u dambaysa rasuulku waa ka warramay naartay jannada labadan in la buuxin doono xadiidka saxiixa ah ayaa rasuulku min xadiid anas ibnu maalik radi allahu canhu ayaa rasuulku wuxuu yidhi laa tasaalu jahannam yulqaa fiiha wa taqulu hal min masiid jahannamo ka suuli mayso in ilaahay uu wax ku gurayo gudaheeda iyaduna ay leedahay rabbi oo kororsiinyo ma haysaa xataa yadaca rabbu lcizati fiiha qadamu ilaa alle subxaanahu watacaala gommadiisa lugtiisa uu saaro naarta afkeedii fayanzawi bacduha ila bacdin oo marka ay isu soo uruurto oo afkeedi isu soo uruuro wa taquulu qatin qatin oo marka ay tidhaahdo haddama bes bes kafa kafa igu filan ilaahayow isu soo uruuray afka isku qabsaday mugay waa buuxa ilaa ay tidhaahdo wa karamik cizadaadiiyo karamkaagaan ku dhaartay walaa tasaalu fi ljannati fadlun jannada sida wax ilaahay u gelinayo maxaankuidha ka zuuli maysin wax la gelinayo ilaa wax dheeraada iyo aqallo dheeraada ay soo haraan oo cid la geliya aanay harin waxaa meesha jooga gaala maxdi u yihiin iyo munaafiqiin maxdi ah jannadiina weli qayb baa bannaan wixii degi lahaana waa degin xataa yunshiu llahu laha khalqan fayuskinuhum fadla aljanna markaasaa ilaahay maxaan ku idhaahdaa subxaana wa tacaala intuu abuuro maxaan ku idhaahdaa dad kale makhluuqaada buu ku buuxin doona ah, iyo gelin doonaba nebigu yiri salawatullah waslamu calayh xadii saxiixa saarjaamic rasuulku wuxuu ka warramay sal alla alay waslam cidda u dambayseed janna intay ka soo baxdo naar gashabuu ka warramay wuxuu rasuulku yidhi sal alla nii laaclamu aakhira ahli nnaari khuruujan minha waxaan anigu garanaya qofka u dambeeya naarta ka soo baxa wa aakhiru ahli ljannati dukhuulan minha iyo qofka u dambeeya jannada gala rajulun yakhruju min annaari xabwa waa nin jannada ka soo baxaya isagoo dabada ku soconayu soo baxaya gurguranaya fa yaquulu llahu tacaala lah ilaahay baa wuxuu ku odhan doonaa idhab fadkhul iljanna naarta laga soo saaraya waa kuwii muwaxidiinta ahaa ee naarta mutay oo dembigoodii laga jafay la soo saaray markaas alla wuxuu ku odhan doonaa oradoo jannada gal fayaatiiha fayukhayalu ilayhi annaha mal'a markaasuu jannadii iman doonaa markaasaa waxa uu u malayn doonaa loo malagelin doonaa inay buuxdo fayarjicu waa soo noqon doonaa fayaquulu yaa rabbi qad wajadtuha mal'a markaasuu odhan doonaa rabbiyow waa tegayoo waxaan arkay oo helay jannadiiyoo buuxda meel aan ka galo ima muuqato fayaquulu allaahu lah idhab fadkhuli ljanna war orodoo tagoo jannada gal qaala fayaatiiha fayukhayalu ilayhi annaha mal'a waa imanaya markaasaa waxaa malihiisu u malaynayaa inay jannadii buuxdo fa yarjicu waa soo noqonayaa mar labaad fa yaquulu yaa rabbi wajadtuha mal'a rabbiyow meesha iyadoo buuxdaan arkay fayaquulu allahu lahu idhab fadkhul iljanna war orodoo tagoo jannada gal fa inna laka mila dunya wa cashrata amhaaliha waxaad leedahay adduunyada wixii nicam aan dhigay toban laabkood aan kuugu darayna waad leedahay intaasaan deeq kuu siiyey oradoo qaado oo intaa jannadii baan ku siiya gal qaala fa yaquulu yaabaya janno inuu galuu baryayey waxaan oo khayrana waa loogu dara waa la siiyey markaasuu odhanayaa ataskharu bii wa anta almalik ilahuma adigoo boqora u jeesjeesaysa ninkayga tacbaanka ah jannada inaan gala ku weydiisanaya miyaa ilaahu igu jeesjeesaysaa leedahay jannada aarabtiyo adduun tobankiisaan kuugu daray ilahu maxaa igu laqad ra'aytu wuxuu leey abu hurayra waxaan ibn mascuud baan ujeeda wuxuu leey ibn mascuud laqad ra'aytu rasuula allahi sal alla alay slam badat nawaajidu rasuulka oo baan arkay salawatullahi wasalaamu caleyh ilaa nawaajidiisu ay muuqato yani bini aadamkan muugta ishiisu far ma galaysa bini adamka wax ka indha adag ilaahay buu saa wa tacaala yani waa wuxuu leeyahy heli maysido marka waa alluhu subxaana wa tacaala hadalkaa ku leeyahy waa xadiis laba kun afar rasuulku salawaatulahi wasalaamu aleyh wuxuu ka warramay sida qur-aankuba sheegay in ahlu jannuhu ay dhaxli doonaan ahlu naarka guryahooda oo qof kastaa jannadana guribuu ku leeyey naartana guri buu ku leeyey hadduu janno galo gurigii jannaduu gelayaa nin kaloo gaala ah oo naarta galay gurigu jannada kulahaana isagaa la siin doonaa rasuulka ka warramay salawatulahi waslamu calayh wuxuu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam minkum min axadin ilaa lahu manzilaani manzilun fi ljanna wa manzilun fi nnaar qof idinka mida ma jiro ilaa jiro laba guri buu leeyay midna jannaduu ku leeyay midna naartuu ku leeyay fa idaa maata fadakhala annaar hadduu dhinto naarta uu galo waria ahlu jannati manzilah jannihii baa manzilkiisa dhexlaya fakadalika qowlu qowluhu tacaala waa sidaa qowlka ilaahay aad aragteen ulaa'ika hum lwaariuun aladiina yariuuna firdows saxiixaljaamic buu xadiidkaas aladiina yariuuna firdows hum fiiha khaaliduun soo maahay waxaa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu ka warramay dadka naarta iyo jannada gelaya inay cid waliba ku waari doonto jannadiiy naarta naarta ciddii muwaxidiinee gasha mooyaane oo markaa hadhow laga soo saari doono xadiidka ibni cumar radiallahu canhuma wuxuu leeyahay rasuulku salawaatuullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi idaa saara ahlu ljannati ila aljanna wa ahlu nnaari ila annaar ahlujannuhu markay jannada galaan halnaalka naarta ay galaan jii'a bilmowti mawdkii baa la keenaya dadka qaarba waxay u fahmeen in malkumowdka la keenaya malkumowdki maaha waxaa la keenaya geeridii iyo dhimashadii dhimashadan bani aadamku u dhashay adduunka inle waxaan u dhalanay marka alle cibaadadiisa xilkana la saaray laga yimaado inaad ka dhimato berito cimrigu waa kooban yahay dhimashadii iyo geeridiibaa inta laga soo dhigo wan weyn oo geesa leh ayaa jannadiiyo naarta bartankooda la soo taagi doonaa xataa yujcala bayna aljannati wاnnaar uma yudbax markaasaa loo qaylin doonaa yaa ahljanna ahlujannaow madaxay taagi doonaan fayashraibuun wayaa ahla annaar ahlu naarow fayashraibuun madaxay soo taagi doonaan ma u jeedaan waa mowdkii waa la gowracay waa khuluudun laa mowt waa jannadaa kuwii galayow waad ku waaraysaan dhimasho ma ma jirto wixii naar ku xaroodayo idina ciyaadan billahi waa ku waaraysaan mar ka soo bixi maysaan geeri dhimasho dambe oo idinka dambaysaana ma jirto wax dhimanaya saasaa rasuulku yidhi salawatullahi wasalaamu calayh markaasaa ahlu jannihii farxadoodii bay farax la iyaadsadeeniyaadsanayan ahlu naarkina murugtii ay qabeen iyo xusnigii bay xusni ku darsaneen buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh bqosoddon iyo sagaalbuu sheekh albaani ku dadka muwaxidiinta haddaynu u nimaadno ee la cadaabayo ciddii cadaabka ilaahay mudata ee adduunka intay dembiye galeen macaasi ah ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii uu doono aakhira waa cadaabaya hadduu doonana waa saamaxaya ciddii inuu cadaabo uu garto naarta ku waari maayo khilaafan lilkhawaarij waalmuctasila iyagu sidaa ma qabaan asxaabu lkabaa'ir mukhalladuuna fi nnaar bay qabaan xadiiska jaabir ibni cabdillaah ee rasuulku wuxu leh sal ly slm yucadabu naasun min ahli tawxiid waxaa la cadaabi doonaa dad ahlu tawxiid ah xataa yakuunuu fiiha xumaman ilaa ay noqdaan naarta gudaheeda gubnood dhuxul madoobaatay bay noqonayaan uma tudrikuhum raxma naxariista ilaahay baa haleeli doonta fa yarujuuna naarta kasoo bixi doonaan wayuraxuuna calaa abwaabi aljanna albaabada jannadaa lagu soo daadin doonaa qaala fayarushu calayhim ahlu ljannati ilmaa ahlu jannaha biyaha jannada ku shubi doona webi meesha ku yaala fayambutuuna kamaa yanbutu lqithaa'u uma xamaalat sayli uma yadkhuluuna aljanna sidaa qaruhu usoo dhasho iyo naqa iyo cawsku iyo bay usu dhalan doonaan markaas markiiba se inyar inyar inyar ahlu jannaha waxay u aqoonsan doonaan jahanamiyiin nimanka jahanamiyiin ahaa baa la odhan doonaa jahanamay ka yimi reer jahanamo arrintaasay ilaahay uga caban doonaan ha ku odhanina buu ilahay odhan doonaa subxaana wa tacala suu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkaas saxiix aljaamic sagiir uu sheekh albaani ku keenay waana bukhaariga muslimta waa ku yaalla iyo hayrkiiba toddobaataniyosaaatoddoba kun sagaal boqol konton iyo sagaal gebagabadiiyo guntii waxa weeyaan walaalayaal <clears throat> allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisii laba xadiid oo aynu uu kaga warramay midna waxyaabaha qofka naarta ka fogaynaya uu rasuulku kaga warramay salawatullahi wasalaamu calayh midna xadiidkii hadda aynu sheegnay uu tabacu yahay waynu ku khatimaynaa kelmadeenna haddii alla insha allah abi saciid alkhudri radi allahu tacala canhu wuxuu leeyahy rasuulka wuxuu yidhi ama ahlu nnaari aladiina hum ahluha ahlu naarkii miya naarta ehelkeeda ahaa fa innahum la yamuutuuna fiiha walaa yaxyuun mana ku dhimanayaan mana ku noolaanayaan walaakin naasun asaabathum nnaaru laakiin qolo ay naari taabatay bidunuubihim dembiyadooda awgii bay naarta ku muteen aw qaala bikhaaa'yaahum ama gefafkii ay galeen bay naarta ku muteen fa amaatahum imaatatan xataa kaanuu faxmaa markaasaa ilaahay dilay ilaa ay noqdeen dhuxul gubata ay noqdeen udina lahum fajii'a bihim dabaa'ira dabaa'ir markaasa alle uu keeni doonaa jamaacaad mutafariq iyagoo ah baa la keeni doonaa dabaa'ira dabaa'ir bimacnaa yani waxa weeyaan jamaacaad mutafariqa la keeni doonaa markaasay maxaan ku idhaahdaa fabuhuu calaa anhaari aljanna webiyada jannadaasaa loogu yaacin doonaa uma qiila yaa ahla aljanna afiiduu calayha ahlujannow jamaacaadkaa meesha lagu soo yaaciyo ku shuba biyaha ayaa la odhan markaasaa fayambutuuna nabaata alxiba fii xamiili sayl sida macaanku adaad xoortu waxaysa doonaqu usoo dhashoo kale saasay usoo dhalan doonaan bursuuku yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayh <clears throat> jaamic albani ku keen abidar alkhifaari xadiidka u dambeeya kelmadeenna ayaa rasuulka su'aalo dhowra weydiiyey waxyaabaha naarta lagaga fakanaya ka mid ah wuxuu leeyahy abidar radi allahu tacaala anhu sa'altu rasuula allahi sal allahu calayh wasalam maadaa yunji lcabdu min annaar waxaan rasuulka su'aalay calayhi salaatu wasalaam qofka maxaa naarta ka badbaadiya qaala aliimaanu billaahi maca aliimaani camal iimaan ilaahay la rumeeyo camalna uu la socdo ilaahay baan rumaysanay keliya cibaadana lama imanayo wax kaa soconay maa sheekadaasi waa kaafiga kala dheeri wax soconaya maaha aliimaanu billaah maca aliimaani camalun iimaanku waa inu camal la socda qaala an tardakha maxaa kale rasuulka ilaahayo qaala an tardakha bimacnaa an tucطiya inaad bixiso mimaa khawalaka allaahu ay mimaa acطaaka allah ilaahay wuxuu ku siiyey ilaahay waa kuu deeqoo nicam iyo maal iyo waxbuu ku siiyey qof walaba waxa ilaahay ku siiyey wax ka bixi aw tardakha mimaa rasaqaka allah ama aad wax ka bixiso ilaahay wuxuu kugu quudiyey qultu yaa nabiy allaahi fain kaana faqiiran hadduu qofku sabool yahay ka waran laa yajidu maa yardakh wuxuu bixiyana aanuba helayna faqiir maqadama dhargaana hadduu yahay ka waran qaala ya'muru bilmacruuf wayanhaa cani lmunkar xumaha dadka ha ka celiyo wanaaggana ha u sheego qultu in kaana laa yastaiicu an ya'mura bilmacruufi wayanhaa cani lmunkar haddii aanu awoodin celiyo qaala falyucini lraq ha caawiyo qof ahraa waxaa la yidhahdaa alladii laa yuslixu camala shay qofka shay samayntii aan garanayn wixiina u baahan inuu waxaan qabsadoo samaystuu rabaa farsamaduna waa ka xunta wixii ma yaqaano qof caynkaasoo kale a ah baad caawinaysaayo wixii u qabanaysaa qultu yaa rasuul allaahi in kaana laa yuxsinu an yasnac haddii isaga laftiisa aanu aqoonin ka war ninkii waabad la kulantay wixii adna waxba kuma dhaantidaa u samayn lahayd ada nin gaari ka xumaado halkaa qoryoqoryaniya u timid waxba aan ka garanayn oo makaaninimo aan aqoon adna makaanig ma tihidba maba taqaanin birti de maxay isku kurinaysaan way warkii tusaale ahaan baan uga jeedaa haddii rasuulka ilaahayow aanu farsamaba garanayn ka waran qaala falyucin madluuman mid laga gardaran yahay ha caawiyo gartiisa ha u raadiyo qultu yaa rasuul allahi in kaana daciifan laa yastaiicu an yuciina madluuman hadduu ka waran maxaanku idhaahdaa iska tacbaan mumin tacbaana iska yahayo mid dulmana aan waxba ku biirin karaynin insha allah khayr bay noqonaysaanbuu oranaya mogta dadka qaar wax kula qabanaya marka hawsha kugu taaganta qaarna waa iska mumin daciif oo tacbaanaho insha allah khayr bay noqonaysaa ma xuma khayr bay noqonaysaa laakiin de meeshii ficil bay u baahantay wax qabad marka hadduu yahay muminka insha allah khayr bay noqonaysaan waxba kugu biirinayn daciifka hadduu yahay bal ka waran rasuulka ilaahay rasuulku markaasuu abidar kusoo jeesto wuxuu yidhi yaa abidar yaa abaadar maa turiidu an tatruka fii saaxibika min alkhayri abidarow adigu dee waxaad doonaysaa qofka inaadan waxba khayra uga tegin oo wax kastoo khayra siduu ku heli lahaa inaad raadisaad doonaysaa abudarow <coughs> dee rasuulka intaasoo goobood buu kasoo kiciyey jawaabta su-aashiisa ma aragtid abidarow marka dee waxaad doonaysaa qofkii walaalkaa muslimka ah wax khayraba maxaanku aanu seegin suu la doonaysa haddaba gebagabadii waxa weeyaan liyumsik adaahu an innaas cid waxba kuma biirin kara soo maaha dadka ka ceshay qof walba ile shar iyo khayr buu leey sharkiisa qofka muslimka ha ka cesho oo qofkaa muslimkaa ah waxaad qaadataa qaacido kulli ah war qofkaa muslimka ee walaalka ah talo iyo tabar waxba ku biirinayn dhibtaada ka nabad galo qofkan haddaadan talana ku biirinayn wax ku oola adduunkiisa iyo wax taraysa wax dhaqaala ah wuxun aadan ku biirinaya adiga bal sharkaaga calal aqal ha kaa nabadgalo afkaaga iyo ka nabadgalo qultu yaa rasuul allahi ara'ayta in facala haada yadkhulu ljanna rasuulka ilahi waxaan ku su'aalayaa bal waxaad iga waranta hadduu sidaa yeelo jannada ma gelaya qaala maa min mu'minin yusiibu khaslatan min hadihi alkhisaal ma jiro qof oo maxaan ku idhaahdaa arrimaha aynu soo sheegnay ee khayraadka wax kamida wuxuun ka qabanaya ilaa akhadat biyadi hadduu jiro gacantiisay qabanaysaa waxyaabaha macruufkaee wanaagga uu sameeyey xataa adkhalatku ljanna ilaa ay jannada geliso xadiiska bukhaari baa soo saaray rasuulku xadiid kale wuxuu lehy sal ly sl kale wamaa min shayin anjaa min cadaabi illaahi min dikri illaah shay cadaabka ilaahay ka badbaadin badani ma jiro qofkuunu ilaahay xuso oo dikriga ilaahay laasimo subxaanahu wa tacala saxiixun ligayrihi uu sheekh albaani ku sheegay xadiidkaas tarkiib watarhiim jaradka laba sabxada kelmadiina intaasay ku dhan wa ilaa liqaa'in aakhara mubaarak asalu allaha subxaanahu wa tacala bisifaatihi alculaa أن يدخلنا جنة وأن يباعدنا من النار اللهم إنا نسألك من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين qofkan wuxuu leeyahay qoordiirku ma bannaan yahay qordiirka iyo jeega xiirka waxaa tiraadidba iyo dhafoor xiirku ma bannaan yahay waxa weeyaan ma bannaano oo de caqliga sharciguna ma ogola inuu qofku timihiisa uu qayb uu xiiro qaybna uu daysto ma ogola shareecadu jeega xiirka iyo wixii lamidka ah rasuulkuna wuxuu yidhi salawatu ulahi wasalaamu alayh xadiidka saxiixa bukhaari muslimbe ku yaala min xadiidi ibni cumar nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam can ilqazac rasuulku qazac waa reebay qazacuna waxa weeyaan ibnu cumar suu ku fasiray inuu madaxa qayb ka mida ah timaha xiiro qaybna uu ka tago sida rasuulku sheegay ullahi wasalaamu calayh haddaan ka soo gaaro rukuucda salaaddii oo lagu jiro la rukuucsan yahay rakacaddaasi ma ii jirtaa jawaabtu waa haa oo rasuulku sal alla alay slm ninkii saxaabiga ahaa ee la odhan jiray nufeyc bn alxaaris athaqafi abi bakra radia allahu tacaala canhu rasuulkaoo rukuucsan ayuu intuu albaabka ka soo galo kabihii la baxay ayuu salaada albaabka intuu ka soo rukuucay isagoo labada low haysta oo foorarsan buu safka ku soo galay rasuulkii markii uu arintii u sheegay arintii uu rasuulku kala hadlay wuxuu ku yidhi laa tacud zaadaka allaahu xirsa ha ku noqon mar dambe ilahay dadaal ha kuu kordhiyo oo dee rasuulku ma odhan soo celi rakcaddaas kuma jirte marka waxa weeyaan qofkii iimaanka ka taxamulay bay culimmadu yidhaahdaan xadiidka iyadoo loo daliishanayo waa u jirtaa insha allah qofkaas qofka kaamirada sawirka wax ku duubaya waxay leeyihin culimmadu axaadiisna waad maqlaysaan caawa ila tahaye watnimayoo soomaaliyeed waxaan idin leeyahay ninkii gabiye la odhan jiray xaaji aadan afqalacino aan filaya wuxuu yidhi musuq maasuq soomaali waa meheradeed buu marka nimayo waxyaabaha kale aanu musuq maasuqno laakiin diintayana musuq maasuqi war diinta musuq maasuqa halaga daayo la jiifiyaa bannaanta halaga daayo baasha diintayaa la musuq maasuqin laakiin bal wixii kale isoo musuq maasuq wuxuu yahay bal diintan uu nooga ilaaliya wixii waxay leeyihin culimadu naafica ah, sida sawirka baasaboorka qofkii caafimaad ahaan loo sawirayo qofkii teesara loo samaynayo muxaadaro cilmi ahoo la duubayo ummaddu ka faa'iidaysanayso wixii aan caynkaa ahayn oo min baabi daruura aan ku bannaanaanayn waxaan hadda kaamerada ama mobilada qacda laysku hayo iyadu taasi ma banaana in layska daayaa fiican qofka muslimka ah uu ka kaaftoomo ninkan wuxuu yidhi waxaan xidhiidhiyaa gabar islaama anigoo wax dana aan ka lahayn oo ilaahay dartii ay iga tahay khulwadeeda iska ilaali inaad la cidloobto iska ilaali oo aad meel cidla dee aad isla gashaan hadday maxaanku idhaahdaa cid ehel wixii aad ku siinaysa ku saaciidaysana haddii cid mas-uulka ay jirto cidda mas-uulka waalidkeeda heerkooda ugu dhiib hadday cid markaa aad ugu dhiibta aanay jirno aad siinaysana khulwadeeda iska ilaali qofka dumara lala khulwoodaa shaydaan baa saddex ku abuursa u giri salawatullahi wasalaamu calayh qofkan wuxuu leeyahy qofka dadka muxaadaraadka duuba dadka ayay la duubaan dhegaysanaya maxaanku raa muxaadaraadka arrintaasi ma fiican tahay wixii muxaadarada ay darsigaa la duubayo aan ahayn dadka in la duubaa kale bulshaweynta meesha soo fadhida wax danoo ku jira ma garanayo inaan la duubin baa fiican qoftan arrintan waxay ku saabsantahay arrin qoys weeyaan gabar ninkeedii ka cabanaysa iyo furriin iyo meherka ay ku iibso wax halkan laga sheegi kara maaha waa in uun maxaanku yidhahdaa ciddii waxaan ka dhexaysla isla arko oo markaa culimada isladii ay markaa dee isula tagaan oo marka la dhegaysto oo laga jawaaban bay noqonaysaa wixii muuqda lakin wax hadda halkan laga sheegi kara ma aha waxaa laygu meheriyey bay gabadhani geel waxa uu marayo baa laygu siinaya mise wax ka yar may waxa uu maanta joogaa lagugu siinaya maanta waxa uu joogo meherkana nimanyow raggaa aad isaga ilaaliyo dumarka meherkooda hala siiyo dhaqanka yaab kale bulshadan ku mulaaxaday waxaa ka mida raggu inta badan meherka dumarka dayn baa lagu guursadaa lama siiya qaalibka marka dumarkii haddii xitaa way iskala qabsaneen arrinta caynkaasoo ninkuna hadday meher badan xitaa sheegato qofkii dee alla ka yaabiya mooyaane waa isaga mehrin buu le ku mehri ku mehri lagu mehriyo inuu siinayn buu hadhow ogyahy waxaa dhacday markaa haddii qoftii dumar ahayd xitaa meherkeedii ninkuu yidhahdo hoo waa meherkaagii uu siiyo yidha meherkaagii waa kan xitaa waxay soo dhastalo miyaa lagu furaya ilayn meher la siiyey ma jirin waxaa nin ka sheekaynaya maqle maalin sheekh nin odaya inuu xajiya dhamcay mudugtaa deganaa cabud waaqi u deganaa nuxadkiiu damcayo islaantii baa ku lahayd mehero meherkeediibuu maxaanku idhaahdaa islaantii uu siiblaayo anigu waa xajinayaa wakaa meherkaaga qaado waa u dareeriy waa siiye nabadii anigu waa tireeyey xajkiiuu iska aaday islaantii markuu odayga ambabaxay bese ninka hadduu meherkiigu siiye dee kufur waxeedii bay urursato reerkoodii bay la degtay iskaba tagtay wuxuu ninkiibaa yimidoo waa soo degayoo tuuladii meeshii buu tegey maala maxaad reerba ma joogo reerkii meeda gabadhii dee ninkii furiyo markuu xajka aadayo meerkii buu bay tidhi heerkoodii bay qabatay yacni waxaa keenaya qof dadkii markii raggii ay bixin waayeen dumarkiina wax qabsadeen lana bixin waaye meherkii in marka arrintii ay dhashobaa ka timi markii dambe in dumarkii haddii xitaa la siiya u qaatalo ninkun soo wataa inuu kufuru damacsan yahy marka waa deen laguulay intaad nooshahay hadii uu boqolaal lacagaya haduu geelba yahay marba wax iska bixi laazim inaad mar wii wada bixiso marba wax iska siiyo intaad nooshahay qofka wax iska sii rasuulka lla slam atulahaa shardi la oofiyo waxaa dumarka furuujtooda ku xalaashateen ayaa maxaanku dhaha ugu awlisan wa aatu nisaa saduqaatihinna lixdan alla waad fiiri subxana taala ninku markuu gogashiisa ka waramo sharci maxay ka qabtaa gogasha ka warankeedu waa laba qaybood mid waa idabdaro mid iyadu waa idabdaro oo ninkuu maxaanku idhaahdaa inuu reerkiisii asxaabtiisa uga warramo wixii sariirta ka dhacay inuu ka sheekeeyo waa idabdaro waana ciqaab khataray leedahay dadka dadka aakhiro ugu ciqaabka ugu ceebta iyo xumaha badan alla agtii maalinta yowmulqiyaame waa nin xaaskiisii intuu la cidlooday hadhow ka sheekeeyey wixii uu gogasha sariirta wixii ka dhacay taas iyadu sharciga waa ku xaaraam lama ogolo waa ahlaaqxumo waa diin la'aan wax lagu kaftay wax lagu ciyaarana maaha laakiin waxaa shareecada ku bannaan haddii nin aa saaxiibatii intuu aroosto oo kale maxaan ku idhaahdaa asubixii aragtoo tidhaahdo war xalay reerkaagii ma kulanteen hebelow haa hadduu ku yidhaahdo faahfaahin haddi ma jirto meesha fahfaahin ma jirto war xale reerkii ma kulanteen haa hadduu ku yidhaahdo <coughs> marka inaad tidhaahdid maxaan ku idhahdaa ilaahay haysukiin barakeeye habeenkiina sida rasuulkuba dee zayd ibnu sahl alansaari abu talxa acarastum leyla xalay ma kulanteen haa rasuulka ilaahay baaraka allaahu lakumaa fii leylatikuma habeenkiina ilahay ha idin barakeey wiil baa meesha ku dhashay habeenkii la quuri karin oo toddoba nin oo xufaada dhalay asluubtaas waa bannaanta tan laakiin idadarada waa xaaraama banaana wallahu aclam